الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب عزم الإمام على الناس فيma يطيقون wuxuu ku saabsan yahay casm اlimaami imaamka adkeyntiisa cala nnaasi dadka uu ku adkeeyo ou amro casmiga waa alamru laazim amarka uu amraayo si ah oo aan taradud iyo shaki lahayn cala nnaasi dadka korkooda uu amrayo kaa-inu wuxuu ahaanayaa amarkaasi fii ma yudiiquuna waxay dadku karaan waxa uu imaamku dadka amraayo waa inuu noqdo waxay kari karaan qofka mas-uulka ah ee ummadda hogaaminka u haya muslimiinta hogaaminaya waxa uu dadka casmi ahaan iyo waajib ahaan iyo amar u siinaya amrayo waa inuu noqdo waxay kari karaan inay fuliyaan oo la imaadaan awood u leeyihin waa inu noqdo waxaynan awoodba ulahayn oon daaqo ayna ulahayn oon tabar ulahayn lama amrayo waxaan soo maray samciga iyo daacadu inuu yahay wixii macruuf ah oo aan maaratay munkar ahayn wixii macruuf aan ahayn oo munkar ah laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اkhaaliq makhluuq lagu adeeci mahayo allaha khaaliqa wax lagu caasinayo waxaan isagana suuragal ahayn wax dadkuba ayna awood u lahayn oo keri karin in la amro ayaguna oo ayna qabanba karinba iyaduna sidoo kale weeyaan qaala xadaanaa cuثmaan bn abi shayba qال xdثnا جرير عن منصuر عن أbي wاyل qaaل أbي wاyل شhقيq بن سلمة wuxuu yihi qاaلa cبداللahi رaضي الله عanه cبداللahi بن مسعوud wey wuxuu yihi لqad aطاnي اليومa maanta waxaa ii imaaday rajuل nin baa ii imaaday فaسألnيi wuxuu i weydiiyey عan أمri أmr buu i su-aalay mا daraytu aanan garanin ma أruد عalيه waxaan ugu jawaabo su-aal wuxuu i weydiiyey waxaa noogu jawaaba aan garanba waayeba faqaala wuxuu yidhi weydiiyey ara'ayta waxaad ii sheegtaa ibnu mascuudow rajulan nin mu'abdiyan gudanaya waajibaadkii iyo wixii la faray nashiidan haddana ku firfircoon oo waxa la amraya si firfircoone u gudanaya yakhruju beena bixi maca umaraa'ina iltifaat buu geliyey yakhruju maca umaraa'ihi saasay ku toosnayd markaasuu wuxuu yidhi yakhruju baxaya maca umaraa'ina madaxdaanadii macooduu baxayaa fi lmakhaaziyi duulaanada nin maaratay shaqadiisa gudan oo haddana nashidoo firfircoon yaa wuxuu raaci madaxdii fi lmakhaaziyi duulaankii buu la u raacayaa fayacazimu markaasuu amrayaa amiirkii calaynaa korkaanaga haddana korkaanaga wuxuuna amri fii ashyaa sheeyaal maa nuxsiyaha aanan keri karin laa nuxsiihaa ay laa nudiiquhaa waxaanan awood bu lahayn buun amrayaa waxaa kaloo la yidhi laa nuxsiihaa aanan garanaynin inay tahay shay wanaagsan iyo inuu yahay shay aan wanaagsanayn ninka asaga ahaa ee shaqadiisa gudanaya ee nashidka ahaa ee madaxda raacay oo duulaan ka qayb galay dadkii umaradaaba waxay amrayaan yaczimu calayna waxayna amrayaan marna wuxuu ka dhigi takalum marna hayba iska iltifaat baa la yihahdaa fayaczimu calayna fi ashyaa waxyaaluuna amri amiirki laa nuxsiha aanan koobi karin ama laa nutiiquha aanan karin wey faqultu lahu marka maxaan samaynaa adoo shaqadaada gudanaayo oo sidii loo baana u gudanaayo waxaadan awood u haddii lagu faro ka warramay ka dhiganta faqultu lahu waxaan ku idhi buu leeyahay ninkii wallaahi baan ku dhaartay laa adri ma ogi maa aquulu laka waxaan kugu jawaabo ilaa ana anagu kunaa waxaan ahaan jiray maca nabiyi sala allahu alayh wasalam maciisa facasaa waxaa dhici jirta anlaa yaczama calayna inuuna nabiga waxna amrin ounan u adkaynin fii amrin amar ilaa maratan mar bay dhici jirta inuu waxna amro amar laazima oo nagu adkeeyo xataa nafcalu walaan ka fulino maca dalika waan furin jiray hadduu wax nagu adkeeyo ilaa ilaa waxa sameeya dhaho waan furin jiray haddana laa yusaliyana axadu alcasr ila fii bani qurayda sidii waa kay saxaabadu ay u dadaaleen udhaqaaqeen annagu sidaasaan horta aan jir wa ina axadakum axadkiin dadkiinan gadaal ka yimid lan yazaala ka zuuli maayo bikhayrin khayr mattaqa allah intuu ilahay ka baqaayo qofka inta ilaahay uu ka baqi ee wixii la amray uu fulini ee madaxdiisa waxay fareen ee daacadaa uu la imaani khayr buu ku sugan yahay wa idaa shaka hadduusa shakiyo fii nafsihi naftiisa shayun hadduu wax shakiyo oo uu yidhaahdo waxaan lagu amrayo ma wax daw aha ma wax wanaagsan ba ma khalad ba sa'ala ha weydiiye rajula nin fashafaahu minhu ha ka daaweeye nin buu weydiin kara o dhihi kara war sidan ay haysatee sidan ma saxba ah markaas deedna wixii uu garan waayey ee jahliga ka galay qof buu intuu u sheegoo weydiistuu fashafaahu minhu kii uu weydiiyey yaa ka daaweyn waa uu shaka waxaasa dhow oo dhici karta oo deg dega oo imaan karta anlaa tajiduu inaga shaafiya inaad heli weydaan ayaana Ah, oo xilligan la joogo sidaasaa dhici karta ladii laa ilaaha ilaa hu ladii allihii baan ku dhaartay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo uusan ilaa hu asaga mooyeene maa adkuru ma xasuusto maa habara wixii ka haray min adunyaa addunyada ilaa kathaqbi unbuu la yahay thaqbigu waa balliga iyo wakaabta iyo ayaa waxaa la thaqbi la yidhahdaa meesha balliga la yidhahda wakaabta biyaha roobka gudo marka waa alard almustanqac min alma almudmayn ah, dhulka biyaha ay fadhiyaan ee haddana godan ka haqbi balli oo kale shuriba la cabay adduunyada wixii tegay marka la fiiriyo waxaa haray wuxuu la mid yahay tog balli shuriba la cabay safuhu miirtiisii la cabay oo wabaqiya uu soo haray kadarow calowiisi iyo dhoobadiisi adduunyada inteeda qiimaha badneed way tagtay dadkeeda qiimaha badnaana waxaa soo haray wax maaragtay kadar ahoo dhoobo ah oo walac ah ayaa soo haray saasuu leeyahy dadkii wanaagsanaa iyo dadkii fiicnaa waa tageen buu ka wadaa marka hadda iska weydii waxaad kugu adkaata dadka weydii kadib dee naa kaa daaweeye inaad heli weydo wax ku daaweeyo oo kaa shaafiyana waaba dhici kartahay marka su-aasha wuxuu ku wadaa ninkan isaga ah haddii madaxdiisii ay weydiiyaan ama amraan wuxayna awood u lahayn ay amraan muxuu samaynayaa waxaa asaga ahee eh, eh, aad garta lagugu lahayn adiga ismoodayso inaan gar lagugu lahayn dadka su-aal haddii adiga maarata waajib ay kugu tahay inaad fulisana fuli haddii lagu yidhahdo garba lagagama laho awoodna ooma lihid macruufna ma aha marka ayadaa shayga taqwada un raac marka saasay jawaabta yay u badan tahay hadalkuna xoogo waa isku noqnoqonayaayo waxaa keenaysaa ishkaalka laa nuxsiihaadaas qolada waxay ku fasireen laa nutiiquhaa waxaanan awood ulahayn buuna amri oo waa sida lafdiga macnihiisa uu keenaya laa nuxsiiha qolada waxay leeyihin laa nuxsiyadaas waxay ku fasireen ee laa nacrifuhaa taqwan inay alla kacabsi tahay iyo in kale ma garanayno hadalka marka ibn mascuude soo socdana macnaha kaleu keenaya oo u leeyahay waxbaanana faraya maxaa fallaa dadka weydii inay tahay sheega asaga eed ka shakiday shay wanaagsan inuu yahay in kale ha lagaa daaweeye markaasuu deena dadkii la weydiinaya si raaco wuxuu yidhi waxaaba dhici karta anlaa tajiduu inayna helin wax kaa daaweeya markaasuu ka hadlay dee adduunyada isbedelka ku dhacay dadkii hore wanaagsanaa iyo dadka gadaal ka yimid iyo isbedelka dhacay marka la fiiriyo biyo meel ku jira oo miir ahaayo intay muddo joogeen oo la cabbay miirtii laga dhammaystay deedna dhoomadii ay soo hadhay oo kaley lamid tahay dadkii tegay iyo waxaa soo haray marka laisku fiiriyo intaasuu duuduub ahaan ka hadlaya shaahidkuna hadda baabka musanifka asaga u baabaysana waxaa weeyaan laa nuxsihi haadaasuu marka yahay baabka waafaqsan tahay waxayna maaragtay lamid tahay qowluhu tacaala calima an lan tuxsuuh inaan wax awood u lahayn bu ilahay og yahay inaad habeen odhan taagnaataan lafda isaha macnaha waa keenaa baabun wuxuu ku saabsan yahay kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa lam yuqaatil hadduuna dagaalamin awala nahaar maalinta awalkeeda hadduu dagaal geli waayo rasuulka iyo niska hore akhara alqitaala dagaalka dib uu dhigi jiray xataa tazuula shamsu ilaa qoraxda ka zuusho inuu nis hore ka galo aroortii dagaalka galo sida khaybar kusoo maray hadday dhici weydo xilliga dahiirada waa dib looga dhigi jiray markii duhurka la tukado oo dabeeshaas ay dhabato oo muslimiinta tukado ay u duceeyaan junuudda muslimiinta iyo mujaahidiinta ay u duceeyaan xilligaa iyadoo nasriga iyo guusha la filaayo dabeesha uu nabigu yihi calayh salaam musirtu bisaba wawrika alcaadu bidabuur dabeesha ayada yii waxaa lagu gargaaray dabeel la yihahda asaba waa midii lagu baabi'iyey gaalada muslimiinta nasriga guusha u ahayd xiliyahaasu marka dagaal geli jira rasuulka alayh isalaatu wasalaam akhara alqitaala xataa tazuula shamsu ilaa qoraxda ka zuusho zawaalu shamsina waxaa loola jeedaa kulaelka inaan lagu dagaalamin oo dhiskaa dambe ee qoraxda xoogow ay yar jabtay ee dabayshu ay yar dhaqaaqday xagga kalena waxaa la fiirinayaa ducada muslimiinta duhurka iyo casarka tukanaya ay junuudda u duceynayaan inay helaan hal tunsaruuna wa tunsaquun ilaa biducafaa'ikum ti oo kale weeyaan dadka ducaynaya ee muslimiinta ee kale ayaa nasriga guusha lagu helaya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedi qaala xadaanaa mucaawiyaa bnu camr qaala xadaanaa abu isxaaq wlfazaari abu isxaaq ibraahim bn mxamed baa la dhahaa ibraahim ibn mxamed alfazari can muusa bn cuqbata can salim abanadr mawla cumar ibn cubaydillaah wa kaana kaatiban lahu ninka la yidhaahdo salim wuxuu mawlo wuxuu u ahaa kaatib ninka mawlihiisa la yihahdo camar bin cabdillaah wa kaana kaatiban lahu camar buu kaatib u ahaa cumar bin cabdilaahi cumar bin cubaydillaah qaala wuxuu yidhi kataba ilayhi waxaa u soo qoray cumar bin cubaydillaahi cabdullaahi bin abi awfa radia allahu canhuma yaa warqad u soo qoray faqara'tuhu anaa u akhriyey buu lehy salim ayaa wuxuu anaa u akhriyey mawlahaygii warqaddii uu soo qoray cabdullahi bin abi awfa ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam sinaa ku qoreed warqadda nabiga calayh salaam fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaar allatii laqiya fiihaa uu la kulmaayo cadowa maalmahu cadow la kulmaayo intadara waa sugi jiray xataa maalat ishamsu ilaa qoraxda ka zuusho mis hore dagaalka dhici waayo cadow in laisgalana la sugaayo lasar fadhiyo waa u kaadin jiray ilaa qoraxda ka suusha duurka ka gaadho uma markaa kadib buu qaama istaagay nabigu calayhi salaam fi naasi dadka dhexdiisa khaiiban xaaluu khudbaynayo maalinbu marka khudba u istaagay o qaala wuxuu yidhi ayuha naasu dadow laa tatamanaw hatamaniina oo hadoonina oo alla yaan cadowgii iyo gaaladii iskaana ka tusaa hadhihina laa tatamanaw liqaala caduwi cadow alla kulankiisa hatamaniina wasalu llaha alcaafiya nabadgelyo ilahay weydiista asalaamatu laa yacdiluhaa shay inaad nabad ma ahaato kaa cararo oo iskuba dhicin oo aad diintaadana difaacato dagaalla una dhicin baa kuu dhaanta adoo dagaal iyo waxaasi burbur uu ka dhaco marka wasalullaha alcaafiya badbaado ilahay weydiista subxaana wa tacaala haddaad la kulantaan inaad guulaysataan ilahay weydiista faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaanna fasbiruu sabra oo cadowgaada seshaan ku sabra oo ha cabsanin oo cararina waclamuu waxaad ogaataan ana aljanata jannadu taxta dhilaali suyuufi seefaha hooskooday ku hoos jirtaa jannada baariqatu suyuuf baa soo marray baabu baariqati suyuuf seeftaa markay lamacaankeeda iftiinkeeda uu korka kor maro hooskeedana uu daboolo oo ku dhacdo geerida uu geeriyoodayba jannadii buu gelaya mu qofka mujaahidkaa waxaan soo maray baabu rimaax iyo warmaha waxaan ku soo qaadanay xadiidkii ahaa wa jucila risqii taxta dili rumxi risqeega waxaa la yeelay warankeyga hoostiisaa la yeelay xaggaas marka waa wixii adduunyo ku saabsan iyo haniimo iyo risqi ku saabsan waranka xaggiisa wey oo waranka waxaa laga qotomin jiray raayada iyo calanka ayaa laga qotomin jiray calankaasi ninka hogaaminaya ee wada ee lagu dagaalamayo ee lagu difaacayo ee libinta iyo maarata dagaalka guushiisa lagu helaayo arrintaas ayadaa waxay ku imaanaysaa haniimo iyo xoolaa lagu helaya laakiin hadday seef meesha timaado gacangaar intuu imaado seeftii laisku dhufto dhimashaa timide jannaad filanaysa jannaad filan calankaasna waxaa lagu helaya haniima lagu heli muxuu aha seeftana jannadi baa lagu helaya hadda dhimasho imaato waclamu waxaad ogaataa an aljanata taxta dilaali suyuuf sayfaha hoosta uu ka hoos jiraa uma qaala wuxuu yihi nabigu calayh salaam allahuma allah munzila alkitaabi ya munzila alkitaab allah kitaabka qur'aanka soo dejiyayow wamujri asaxaabi wayaa mujri asaxaabi daruuraha allah socodsiiyow wahaazim alaxzaabi wayaa haazim alaxzaabi allah gaaladii soo bahaysata jabiyayow ihzimhum jabi wasugna calayhim nawa gargaar ducadaasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam ku ducaystay marka ducadii iyo gubaabadii iyo gaashaankii iyo dagaalkii iyo isdiyaarintii intaasoo wada socdaa la rabaa intaasoo wada socdaa la rabaa meel iska fadhiisatood abaartan uuna la fadhido ood ilaa yahuud jabida ku haysan odoona tallaababa qaadaynin macna ma keenayso macna ma keenayso laysa laka min alamri shayun ow yatuuba calayhim aw yucadibahum ilahay uu nabiga alayh salatu wasalam kuso deji markuu bilka habaartamayay ayaa arrinta adiga kuma taalanna maxamedow ilahi haduu rab u ka tood aqbali haduu rab uu cadaabi marka waxaa la rabaa dagaalkii iyo habaarkii dagaalkii iyo habaarkii in la isku dhex wado baabu istidaari rajuli limaam istidaari rajuli ninka oo idan weydiisto alimaama ninkiisa imaamkiisa madaxdiisa haddii dadku ay arrin midaysa ay ku wada jiraan inuu iska dhaqaaqo asagoo ninkii madaxda u ahaa ama amiirka u ahaa aan ka idan qaadanin lama ogolo waa inuu idan ka qaataa liqowlihi tacaala ba uu daliila inama almu'minuun mu'miniintu aladiina waa kuwa aamanuu rumeeyey bilaahi alle warasuuli rasuulkala rumeeyey waidaa kaanuu macahu markay rasuulka maciisa yihiinna calaa amrin amar korkii jaamicin kulminaya amar jaamic ah kaljumcati wاlfitri wاladxaa wاljihaad umuuraha dadka jamcisa iskugu imaadaan jumcadii waa la joogaa jumcada la iskugu imaadaa la rabaa walidalika waxaa leeyahy cumar bn khadaab radi allahu canhu ayaa aswatu qaswatu tabuuk ayuu idan qaato nabi alla waxaa raba reerkayga ku noqdo markaasuu wuxuu yihi irjic fainaka lasta munaafiqan adiga munaafiq ma tiri orod noqon buu yidhi nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuuna ujeedaa ismac munaafiqiin munaafiqiintu maqashiinaya waxaa soo aroortay markii jumcada uu khudbeynayay inuu qofka hadduu idan rabo inuu istaagi markaasuu nabiga nabiga wuxuu garanaya qofka inay xaajiye dan hayso markaasu wuxuu leeya waa fasaxan tahay ayadana waa la sheegay marka waxyaalaha amrun jaamic bay ka mid tahay hadday jumco tahay iyo haddii ciidaha tahay iyo haddii jihaadka yahay iyo arrin kaleoo dadka ka dhexaysa marka laiskugu imaado idan la-aan in laiska taga ma aha lam yadhabuu kuwaan tegin baa mu'miniina xataa yastadinuuhu ilaa imaamka ay ka idan dalbaan kuwa markaa imaamka idan dalbaayo waa kuwa muminiinta marka marka kuwa muminiinta idanka dalbaya haddana waxaa la yidhi hadday idanku weydiistaan fadan lahum fadan fadan lima shita eh, lahum waxaad oo qofkaad adiga doonto fadan lima shita lahum qofkaad rabto u idan baa la yidhi marka yani in dhammaantood la wada fasaxa maaha qofkii markaas loo arka adig ortag adiga joog saasaa loo kala reebaya khiyaar waayo ila akhir aaya xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana jariir can mugiiraةa an shucba an shucba can shacbiyi an jaabir bn cabdilah radi allahu canهuma qaal qazawtu maca rasuuli الlah nabiga maciisa alayه الsalaam baan duulay qaala wuxuu yihi fatalaaxaqa bi waxaa gadaal iga soo gaaray annabiyu nabiga calayh الsalaam wa ana aniguna calaa naadixin neef geela aan saaray riti lana annaga aan lahaynoo qadaxyaa daalay falaa yakaadu yasiir inuu socdaba aan sigayno socodkii gabay faqaala lii wuxuu igu yidhi maalii baciirika ritigaadii jaabiro maxaa ku dhaco socon laadahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi nabi allo waa nooga waa dhaqaaqilayahay qaala fatakhallafa rasuulu lahi sal slam nabigaa gadaal ka maray ritigii fasajaro waa canaantay waana garaacay wadaca lahu ilahay wuuna u baryey barakadii ku dhacday waa daawoobay famaa zaala kama zuulin buu le jaabir ritigii asaga ahaa bayna yadayi libili geela inuu hor socdo qudaamaha horteeda yasiir uu socdo kama zuulin oo uu tallaabadii si fiican u kordhiyey faqaala lii nabigaa wuxuu igu yidhi kayfa taraa baciiraka ritigaadii ka warran buu hadhow oo kale yidhi qaala qultu waxaan idhi bikhayrin waa fiican yahay qad asaabatu waxaa ku dhacday barakatuka barakadaadii rasuul alla waa ku dhacday cudurka ilaahay baa ka qaaday qaala wuxuu yidhi afatabicuuniihi ma iga gadaysaa ma iga iibinaysaa ritiga qaala wuxuu yidhi fastaxyaytu waan xishooday buu yidhi oo xishoodka waxaa keenay ritigana way rabaan oo way u baahan yihiin maya inuu dhaana way ku yar adag tahay lam yakun lanaa nooma sugnee naadixun hayru ritigaan ritaan ahayn oon ku dhaansanno beerta ku waraabsano aan raacno maba haysanaba waan u baahannahay nabigana maya ma dhihi karo hase ahaatee qaala jaabir wuxuu yihi faqultu waxaan ihi nacam waan kaa gabi baan ihi bi dambe maadaamuu nabigaba uu su-aashay calayhi salaatu wasalaam qaala fabicniihi iga gadbiyu nabiga alayh salaatu wasalaam fabictuhu waan ka gaday iyaahu ritigii calaa ana lii shardi baan shardistayoo calaa ana li inuu i sugnaado faqaara dahrihi ritigan dushiisa iyo gaadiidkiisa iyo inaan lahaado oo dusha ka saaraado xataa abluqa almadiina ilaa magaalada madiina aan kaga tago shardigaasaan shardiistay oo waa ashuruudu fi lbayciga bannaan weeyaan gaadiidkii waan kaa gaday in badan baan soo marra xadiid rasul xataa kitaab albuyuuc masaladaa ka hadlaaya markaa ritigii uu nabiga la wareegay gatay waxaa laakiin hadda caari ahaan u saaran jaabir bn cabdilaahi qaala faqultu waxaan ya rasuula rasuul allow inii caruusu anigu caruus baan ahay islaanta iyo ninka labadaba caruus baa la dhahaa fastaadantuhu marka aroos baan ahaye waxaan rabaa inaan sisii socdo oo maadaama muhiimadda aan soo gudanay aan dhaqaaqo oon tago oo aan degdego oon eh, hore reerkaygu aado fastaadantuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan idan weydiistay faadina lii waa ii idmay inaan isla sii socdo oona aan cariisadii aan aado fataqadamtu nnaasa dadkii baan ka hormaray ila almadiinati magaaladii madiina xaggeedaaan ooga hormara waa iska sii dhaqaaqay falaqiyanii waxaa ila kulmay khaali abtigay yaa ila kulmay markaan madiino tegey fasalanii wuxuu weydi canba ratigii ka waran faakbartu waxaan u sheegay bimaa sanactu bihi waxaan ku sameeyey ratigii nabi maxamed baa iskale waana naga gatay gacantana waa ka baxay ayaan idhi falaamani waa i canaantay oo walaalkaa riteed carruurta ugu dhaaminaysa maxaad maarata gabdhaha ooga gaday waa i canaantay buu yidhi qaala wuxuu yidhi waqad kaana rasuulu llahi sal l slam nabigaa wuxuu ahaa qaala lii kii igu yidhi xiina saadamtuhu markii hore idanka weydiisanaya laanada alla iskasii socdo wuxuu yidhi aroos miyaa tahay haa hal taawajta tasawajta maxaad guursatay bikran gabar gashaantiya am tayiba mise garob su-aashaasuu nabiga weydiiye alayh isalaatu wasalaam waxaad guursatay gabar baa mise waa gashaanti faqultu waxaan idhi bui tasawajtu ayiban garoob baan guursaday qaala wuxuu yidhi fahal laa bikra maxaad gabar gashaantay u guursan weyday tulaacibuha aad la ciyaarto wa tulaacibuka kula ciyaarta maxaad u guursan weyde qultu waxaan ya rasuul rasuul allow tuufiya waalidii aabbahay baa la oofsaday oo shahiiday oo ustushida waa shahiiday waxaa lagu dilay kaswata uxud weli waxaan leeyahay akhawaatun sikaar gabdho walaalahay oo yar yara oo aabbahay uu ka dhintay ayaan aniga horjoogo u ahay fakarihtu waxaa nacay an atazawaja inaan guursado milahunna gabdhaha mid leeg oo ayagoo kale ah falaa tuadibuhunna aan edbin karin walaa taquumu calayhina arrimahoodana aan u qumi karin oo ilaalin karin oo masaxadooda danaha u istaagi karin oo ayagoo kale inaan ku soo daro arrintaasi waa nacay buu yidhi fatazawajtu sidaa darteed waxaan guursaday ayiban gabadh garoob ahoo taqaana sida wax loo tarbiyayo gabdhahan ka weyn oo ay maarata ka xurmayn karaan wax ka maqli karaan litaquuma calayhina say gabadhaha ay ugu qunto arrimahooda wa u edbiso ilan gabdho yar yaroo isleeg hadii laisku keeno ayagaaba isdagaali isma maqlaayaan laakiin mid ka weyn haddii la keeno waalid ahaan bay u maqlaayaanoo way edbin kartaa saasaan u guursaday nabiga calayh salaatu wasalaam waa u duceey allah kuu barka yidhi qaala wuxuu yidhi falamaa qadima rasuulu lahi sal l slam markuu nabiga soo galay almadiinata magaalada madiina qadawtu calayhi bilbaciiri ratigii baan kula ka lahay neefkii geelahaa faacdaanii wuxuu isiiyey amanahu lacagtiisii markaan ka qaatay oo isla majiiray iyo waradahu calay isoo celiyey ratigina ratigina qaado khud eh, mxuu ahaa amanaka eh, baciraka jamalaka wa daraahimaka khud jamalaka wa daraahimaka waa kii dhihi jir ratigaadana qaado lacagtaadana hoo buu nabi sala allah alay wasalam qaala muiir wuxuu yidhi muiirahan waa muiira binu muqsim idabbi hadda soo maray ee sanadka ku jira wuxuu leeya haadaa fii qadaa'ina arrinkan waa anaga qadaha anaga xasanu haadaa fii qadaa'ina anaga qadaha anagu xasanun waa ku wanaagsan yahy oo sax wey oo laa naraa ma aragno bihi arrinkaasi ba'san wax dhiba oo ma aragno waa maxay qadaha uu sheegaayo iyo haadaada uu ishaaraayo wuxuu ka wadaa ishtiraadka qofka maaratay baayica ah uu shardisto mabiicdii inuu intifaacsado ilaa mudda oo uu leeyahay ritidan asagaa ilaa gurigaa ku gaaro reerka ku tago nabi allow i ogolow shardiga noocaasa wuxuu le waa shardi wanaagsan oo aan waxba aan dhibaato lahayn haadaa fii qadaa'ina xasanu laa naraa bihi ba'sa dhib oo ma aragno qaar baa waxay ku fasireen waxaa loo jeedaa ziyaadada uu nabiga calayh salaam u kordhiyey lacagtii wax oogu ziyaday intay ku heshiyeen ayuu wax ugu daray marka haddii qofka wax kaa gatay uu wax kuugu daro adigana aan shardisanin ayadoona dhibaato maleh laakiin midda ayadaa waxaa ka xog badan tafsiirka hore ziyaadadan hadda xadiidka kuma jirta xadiid kalaa lagu sheegay mooyaane kan kumaba jiraba kan kumaba jiraba baabu man hazaa ninkii duulaa wahuwa xadiidu cahdin bicuursihi asagoo ku cusub aroos qofkii duulaan u baxaa fiihi jaabirun can nabiy xadiid jaabir uu wariyey nabiga ka wariyey ayaa baabka asaga loo soo deliishadaa waa midka hadda mar dhowaan soo maray saas darteed ishaaradaa musanifka ku dhaafay macnihii iyo fiqigiisina uu baabaystay laakiin xadiidka haddaa soo martay oo laa macnaa ilaa tikraarihi mar labaad in lasoo celiy macna kuma jirto baabu wuxuu ku soo jaabir bin cabdillah roos buu ku cusbaa haddana dagaal buu u baxay oo nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam oo dhibaataa ma laha baabu wuxuu ku saabsan yaha man iftaara alghazwa qofkii doortaa duulaan in loo bixi karo bacdalbinaa'i markuu qofka aroosto oo reerkii iyo gabadha uu doonayo u dhistay kadib marka kadib inuu bixi karo fiihi waxaa ku sugan baabkaasi abu hurayrata xadiid laga wariye can inabiy uu ka wariyey sala allahu aleyh wasalam xadiidkaasna waa xadiidkii wuxuu ishaarayaa nabiga alayh salaatu wasalaam uu ka sheekeeyey nabi min alambiyaa nabiyadii naga horreeyey kamida oo duulaan ku qaadayay baytulmaqdes oo gaaladii ka kicinayay markaasu wuxuu yidhi yuna iraacin nin mulkiyey budca imra'atin haweeney caqdi ku xeday walamaa yabni biha welina aan ororsanin nin intuu gabadh nikaaxay oo nikaaxii caqdigii u dhacay welina aan la aqalgelin iyonu raacin buu yidhi dadkii uu iska reebay ee uu yidhaahay raacina yuu ka mid ahaa qofka noocaas xadiidkaasu marka ku ishaaraya musanifka marka qofka asaga ahe arooskii iyo weli ku taagan yahay oo gabadhii iyo arrimaheeda qalbiga inuu kaga taagan yahay laga yaabo hadhow inuu dagaalka iyo ciidanka uu jabiyo oo cararaha dhicdhici karta saas darteed waa la iska reebaya waxaa kaloo iska reebi qof guri dhisaayo oo gurigiisa qaafkiisii wali u dhiman yahayo aan weli dhammaystirinoo fundigii iyo nimankii shaqaalaha ay saaran yihiin asagoona maarata bax lama dhahayo ilaa gurigaa uu iska soo dhammeeyo waxaan kaloo asagana beexayni nin geel lahoo geela ay ribay u yihiinoo hala cawaashir aho toban bilood aho dhalmadii ay dhow yihiinoo in la fawldhowna ay tahay yani ninka asagaho geela daba taaganoo wali aan ka dhashanina asagana in maarata la bixiya ma aha saddexaasu xadiidku sheegay baabu mubaadarat alimaami qofka imaamkaa inuu degdego cinda alfazaci argagax markuu dhaco wax kutrikuteen iyo buuq iyo argagax baa dhacay inuu markaa unan yaraysanin oo dhayarsanin waxaaba dhici karta cadow ku soo socdo dadkii oo magaalada kusoo dhow ka hortag inuu sameeyo oo xaqiiqadii uu soo gaaro oo haddii ay noqoto dagaal dadku isaga ay fiirsadaan xadaثana musadad bn musarad qaala xadaثana yaxya bnu saciid alqaطaan ashcb bnu xajaajin qaala xadaثanii qataada can anas bni maliki radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana bilmadinati fazacun magaalada madiina waxaa ka dhacay argagax yani xoogow cabsi iyo khawf iyo shanqar colaadeed baa yeedhay farakiba rasuulu lahi sala اlahu alيه wasalam baa wuxuu fulay farasan faras liabi dalxata abu dalxa uu lahaa faqaala wuxuu yidhi maa ra'aynaa min shayin waxba maanan arkin wain wajadnaahu labaxraa waxaana aan helay ritigan asaga ah xaaluu bad oo kale yahay waxaa ujeeda faraskan faraskan asaga ah bad oo kale wey orodkiisi iyo waa ka soo marray in badan xadiidkan meelo badan ba ku soo qaadanay baabun wuxuu ku saabsan yahay aلsurca wاlrakdi fi اlbazac in la degdego oo la rucleeyo filfasxi dhagax markuu dhaco aan si gaaban oo loo ordine si degdega dirba loo soo afjaro oo waxaa meesha shaqadha iyo cabsida ka yadha loo orto xadaana afal bnu sahlin qaal xadaana xusein bnu muxamedin qaal xadaana jariir bnu xaazim an muxamedin ibnu siriin can anas bni malikin radi allahu canhu qaala fazica annaasu dadkii baa argagaxay farakiba rasuulu lahi sal slam farasan faras buu fuulay nabiga calayhi salaatu wasalaam liabi dalxata abu dalxa uu lahaa faraskaasoo batii'an socod gaaban uma kharaja waa baxa yarkudu isagoo maarata nabiga rucleynaya waxdow keligii ayuu faraska ka kadleeyey oo la orday farakiba annaasu dadkiina markaasi soo fuuleen awrtoodii iyo fardahoodii yarkubuuna oo ruclenaya khalfoo gadaashiis amin dambe imaadeen faqaala nabiga intuu ka hor imaaday wuxuu ku yidhi lam turaacu lamtu macnaa laa laa turaacu eh, ha argagaxiina ha argagaxa ma jire inahu labaxrun faraskana bad oo kale weeyaano wax orod badan famaa subiqa lagama orod badinin bacda dalika alyowm maalintaa kadib faraska lagama orod badinin baabu wuxuu ku saabsan yahay alkhuruuju fi lfazaci waxdah alkhuruuj in la baxo fi lfazac argagax hadduu dhaxo hadduu argagax dhaco waxdow qofka keligii inuu baxo ninka madaxdaana keligii inuu ordi karo oo meesha argagaxayo cabsidaya laga sheega uu aadi karo waxaa fiican inuu taxadaro oo ixtiyaadka qaato oo uu u fiirsado haddii khatar asaga ay qabsan karto leanna khatarta ninka madaxdaa ku dhacda way ka daran tahay racyada iyo maarata shacabka kale uu ka daran yahay laakiin ninkii kalsooni isku qaba ama ma ahee u arka ina wax weyn meesha ayna jirin ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu ilaaliyeyba dhib ma laha waa ka nabiga alayh salam keligiibu orday markaasuu deena carradii soo maray waxba inayna jirin buu sheegay saxaabadiisana rasuulka sala allahu alayh ali wasalam xadiidkan in badan buu nagu soo nonoqday waxayna ka mid tahay imaam الbukhaari raximah الlahu taala xadiista ugu soo celcelin badan yahay fiqiga bukhaari raximah الlahu taala ba intaasoo dhan ishaaraya iyo fahamkiisa intaasoo cinwaana iyo intaasoo maaragtay inuu keeno tarjumaah faa'iide iyo fiqi baa ku jirta fiqi baa ku jirta baabu اljacaa'iri wاlxumlaani fi sabiili ee fi sabiili lah baa loo jeeda aljacaa'iri ujradii oo lagu qaato alujraةu liman yaqsu canhu waxaa weeyaan ma yajcaluhu اlqaacidu min alujrati liman yakzuu canhu qofka duulaya ee duulaanka u baxaaya ujrada uu maaratay qofka fadhiya siinayo ayaa waxaa la dhahaa jacayl ah, juclo wey ah, nin fadhiyo oo dagaalka aadin ba war hebelow malaba bixi karee adiga or dagaalka aado ciidanka raac xoogogan ujrada naho xoogoga naho saas wey wlxumlaan xumlaankuna waa gaadid ceshigi wey gaadid in la siiyo fi sabiili lahi fi sabiili lah waddada ilaahay ciidankaa baxaaya ee ku jihaadaya in gaadiidkii xumbaari lahaa iyo gaadiidkii lagu xumbaari lahaa in la siiyo ayaa iyadana loo deliishanaya baabka aljacaa'ilu ujrasiin qof baxay wاlxumlaan in gaadiid la siiyo fi sabiili lah waddada ilah lagu bixiyo wa qaala mujaahid ba wuxuu yihi qultu libni cumara cabdullaahi bni cumar baan waxaan ku idhi alazwa laba macnaa la geliya marka alghazwadaas in la yidhahdo mansuubun cala aliqra oo cabdullahi bni cumarow alazwa alazwa duulaan ku bax duulaan ku bax macnahaas macnaha labaadna waxaa weeyaan alqazwa uriidu اlghazwa mujaahid ibnu jabri ba wuxuu leeyahy ibnu cumarow qaswi iyo duulaan baaan doonayaa waan bixi rabaa qaala markaasuu wuxuu yidhi ibnu cumar inii anigu uxibu waxaan jecelahay an uciinaka inaan ku kaalmeeyo inuu markaasaga ka sheekeynayo inuu baxo macnahaasaa hadalkan soo socdo munaasab u ah waxaan bixi rabaa qaswi iyo duulaan baan u bixi rabaa cabdullahi ibnu cumarow mujaahid baa saa dhahay markaasuu qaala ibnu cumar wuxuu yidhi inii uxibu waxaan jeclahay an uciinaka inaan kugu kaalmeeyo biaa'ifatin qayb min maali xoolahai ka mida ah qayb xoolahay kamida ah inaan kuu dhiibo ood saa ku baxdo oon kuu kaalmeeyo waa ajacaa'ishi wey aljacaa'il xogow baan ku siinaya qultu markaasaa waxaan idhi buu le mujaahid awsaca allaahu calaya ilahay waa ii waasiciyey waan haystaa waxaan ku baxo iyo gaadiid iyo sahay iyo zaad intaba waan haystaa qaala wuxuu yidhi ina khinaaka hodantinimadaada iyo deeqtoonkaada iyo xoolahaad sheeganayso laka khaas kuu tahay wa inii aniguse uxibu waxaan jeclahay an yakuuna min maali xoolahayga inuu ka mid ahaado fii hada wajhi wajkan ariiqan iyo jihaadka inaan waxayga ku darsado anaa jecel ajir ka raasanaya adi adeeqtoonta aba adeeqtoona lakiin anna wax igu dar an ajir kaga hele ini uxibu an yakuuna min maali min hada waj wejkana ku bixi jihaadka wa qaala cumar baa wuxuu yidhi intuu marka musanifka u keenay afarta waxaa weeyaan inii uxibu an uciinaka biaaifati min maali waa jacaaishii wey wa qaala cumar baa wuxuu yidhi ina naasan dad baa yaakuduuna qaadanaya min hada almaal dad baa xoolahan qaadani baytulmaalka ahaaya iyo jacaaisha dadka qaar ka qaadanayaan siinayaan ha ahaate iyo liyujaahidu inay jihaadaan ee xoola dadeed qaadanayaan uma laa yujaahiduuna ma jihaadayaan waan baxaynaa iyo jihaad baan u khuruujeynaa intay dhahaan oo xoolo qaataan iyo haddana baxaynin faman facalahu qofka sidaa yeela fa naxnu axaqu bimaali xoolihiisa annagaa ka xaqnimo u xanimo badan xataa naakuda minhu ilaan ka qaadna ma akhada wuxuu qaaday waan ka soo qaadayna bule hadduu bixi waayo asagoo dhexsocdo magaala lagu arko ninkii xoolaha la siiyey waa laga soo ceshan bu cumar radi allahu canhu arda marka cumar wuxuu qabaa wixii saasoo kale in laga celin kara adii qofka muhimadda loogu talagalay una ku bixinaynin waxaasa khilaafsan daawus iyo mujaahid oo soo socda wa qaala mujaahid hadalkaas markaa qofkii intuu jihaad baan u bixi yihahdo xoolo saa ku qaata bixi waaya waa laga soo ceshan alimaam cayni wuxuu le fi cumdat alqaari wuxuu leeya waxaa lamid ah qofkii mas-uuliyad iyo xil una mudnayn mas-uuliyad iyo xil diineed oo una mudnayn intii uu qaato oo loo dhiibo la garto inuuna ehel u ahayn waa la celin karaa buu leehay saas cumdaqari wa qaala daawuus wa mujaahid laba taabici wey idaa dufica ilayka shayun haddii shay laguu dhiibo xoolaah takhruju bihi inaad ku baxdo fii sabiili اllahi la laguu siiyo inaad jihaadka la aado fasnac bihi ku samee maa shita sakrabto wamaxuu daji cinda ahlika reerkaada siiso markaaba ah, soo laguma siinahaa maxaad ogu bixi weyne iyo hadalkaas meesha kuma jirto waa la siiyey qofkan faraha laga qaado warka ay dhaheen daawuus iyo mujaahidna xadiidka soo socdae cumar radi allahu canhu faraskiisii ayuu waafaqsan yahay oo nabiga alayh salaau wasalaam faraskii cumare ninka uu siiyey si aad u geli kartaa lama dhihin xadaana axubaydiyu qaal xadaana sufyaan qaala samictu maalik ibnu anasin sa'ala zayd bna aslam uu weydiiyey zayd ibnu aslam alcadawi faqaala zayd wuxuu yihi samictu abi aabbahay baan maqlay aabihiisna waa aslam alcadawi mawla cumar baa la dhahaa yaquulu isagoo le qaala cumar radi allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi xamaltu calىa farasin faras baan waxaan ku bixiyey fii sabiili lah jidka ilaahay in la gaadiidsadoo lagu dagaalamo fa ra'aytu waxaan arkay faraskii yubaacu la gadayo suuqaba taagan fasa'altu nabiya sala allah alayh wasalam aan weydiistay ashtariihi ma soo gataa faraskaygii kol haddii muhimadaan u bixiya aan lagu gudanaynin faqaala nabi wuxuu yihi laa tashtariih ha soo gadanin walaa tacuud ha ku noqonin fii sadaqatika sadaqadaadii ninkaana isagaa iskale waa iibsan karaa wey waxaad u gadaysaa ninkii lama dhihin wixii isagaa muhiimaddaa loo bixiyey isagaa la siiyey marka waa ku tasarufi karaa xoolihiisi ka midta bixitaanka waa arrin kale laakiin xoolihii la siiyey ciddiisuu sahayo u siin caruurtiisu gudan isagana isticmaali kara waa xoolo la siiyey xadaana ismaaciil qaal xadaana malik ismail ibn ways qal xadaana malik ibn anasi can naaficin can cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma ana cumar bn khaaab ba xamala calaa farasin faras buu ku xumbaaray mujaahid fii sabiil ilah ku jihaaday oo yidhi fawajadahu faraskiiba wuxuu helay yubaacu la gadaayo faaraada wuxuu dabcan yartaacu inuu soo gato fasa'ala rasuula اlahi sal ly slam buu su'aalay oo yidhi ma soo gadaa faqaala wuxuu yihi laa tabtacu ha soo gadani walaa tacud ha ku noqonin fii sadaqatika soo sadaqadaadi ma aha sadaqadaadii iyo zakadaadi iyo qofka aad siisay lagamana soo gato lagamana soo ceshin karo waa kaan soo marray xadiiskii kitaab alhibaad aan ku soo marray nabiga alay slam inuu yidhi kalkalbu yaqii uma yacuudu fii qayihi ay intuu mantagay mantagiisa ku noqday ayuu la mid yahay qof wuxuu bixiyey soo ceshada xadaana msdد بن msrhdi qal xadaana yaحya بن سacيid القطاab can yaحya بن سacيid الأnsاrي qala xadaثnي abu صالح السمان qala samictu aba هurayرaةa radي الlahu canهu qaal qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه sسلم wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calىa ummatي ummadayda inaana dhiba haddaana ka baqaynin oo dhibaato iyo culays aynan keen aan la imaan karin aan dusha ka saaro maa takhallaftu kama hadheen can sariyatin ilaalo baxaysa ciidan weyn iskaba dhaaf sariyada yadee duulaa ilaalada ah ee layidhi cadow haddaad haad ka heshaan waxyeel haddii kalena soo ogaada kama hadheen buu nabig alay salaam walaakin laa ajidu ma helaayu nabigu alay salaam xamuulatan wax gaadiida ma helaayo buu yidhi oon mar walbaba ilaalo kasta ku raaco walaa ajidu ma helaayo maa axmiluhum calayhi dadka kale aniga ifiirsanaayo inay raacaan rabana gaadiid wada siiyo ay dagaalka ku galaan ma helaayu nabiga alay salaam wayashuu waxaana dhib haddaan keliga iska baxo calaya kolkay waaa culays ugu ah an yatakalafu can inay iga haraan yashuqa calaya an yatakalafu can inay iga haraan baa idhibaysa ayagana waa idhibi oo rasuulkii baan ka hadhnay ayay leeyihiin ayagana walbahaarkoodaas aanay ka walbahaari walow wajidtu waxaan jeclaan lahaa buu nabigu leeyahay anii qaataltu inaan dagaalamay fii sabiililah jihaadka oo faqutiltu lai dilo uma uxiitu laysoo nooleeyo uma qutiltu lai dilo uma uxiitu laysoo nooleeyo arrintaasaan jeclaan lahaa bu rasuulka alayh salaam waa soo marray qof intuu dhinto oo jannadii iyo aakharadiisa inay wanaagsan tahay arka in adduunye lagu soo codeeyo inuuna jeclaanaynin ilaa qofka mujaahidka mooyane kaanbaa dhahaya si karaamadii iyo mansiladiisu ilaahay uu siiyo yuu arkaya markaasa wuxuu rabaa in loo badiyo oo loo sii kordhiyo shaahidka xadiidkan waxaa loo keenay musanifka hadalka uu yidhi walaakin laa ajidu xamuulatan walaa ajidu maa axmiluhum calayhi in hadduu heli karo la siin karo oo xamaa'il iyo dadka maarata waxay ku guuraan la bixin karo ayaa laga qaadanaya baabu اlajiiri qofka ajiirka ah ajiirku waa qofka yani hadda wuxuu ka hadlaya dagaalka gelaya ma ijaaran karaa qof oo ma dhihi kara hebelo adaa ajiiri ahe kaalayo dagaalka intaan ku jira ii shaqeeyo ii khidmayo wax ii karkariyo ma qaadan karaa haddiise uu raaco qofka ajiirka haniimada muslimiinta ay helaan wax ma ku leeyahay mise kuma laha arrinta masalada ka hadlaan culamada ay ka mid tahay hadduu dagaalka galo oo goobtii dagaalkeed dagaalkii uu qayb ka galo wixii soo baxaa waxbuu ku leeyahay qoladaasi culummada ka mida ah qaar baa maslada qaba waxaana hadalkoodaasi xoojinaya qowluhu tacala waclamu ana maa hanimtu min shay lanna haniimada dadka loo ilaafay buu ka mid yahy ee shaqada qabtay marka faana lilahi khumusahu maa laga bixin kadibna inta kale ayagaa iska leh oo loo ilaafeeyey qaarna waxay leeyahy maya how rabaxu maa la siin qaar maxay leeyahy ujradii buu leeyahay ujrat alajiir bas un buu leeyahy wa qaala alxasan wuxuu yihi wa ibnu siriin maxamed ibnu siriin yuqsamu lilajiiri min almaghaanimi yuqsamu waa loo qaybinoo waa la siin lilajiiri ninka la ijaartay min almaqnami qaniimadii qaybtiisuu ku leeyahay waa hadduu dagaalka galo wa akhada cadiyatu bnu qays cadiya ibnu qays baa wuxuu qaatay farasan faras faras buu nin qaatay oo ka ijaartay wuxuuna kaga qaatay cala nisfi inuu nis siiyo faraskaanaan ku dagaalami wixii qaniimada soo baxdo hadhow nisi nisan u kala qaadano fa wuxuu gaaray sahmlfaras sahmulfarasi faraskii asaga ahaa sahmigiisi wuxuu gaaray arbacmiata dinaar bala wuxuu gaaray sahmu arbacmiata dinaar afar boqoloo dinaar buu gaaray fa akhada wuxuu qaatay ninkii caiya binu qays ahaa ee dagaalka faraska qaatay miatayni laba boqol buu qaatay wa acdaa saaxiibahu saaxiibkiisa faraska uu ka soo ijaartana wuxuu siiyey miatayn laba boqol marka nisi nis bu kala qaateen wey jamhuur culamaa arrintaa way diidan yihiin oy ka mid yahay maalig abu xaniifa iyo shaafici mukhaabaradii oo kale weeyaan bay leeyihin waa masalaة اmukhaabara kiraء اlarضi bibacdi ma yakruju minha soo ma aheen faraskii bibacdi ma yaqnimu اfaras faraska wuxuu soo bixin doono oo keeni doono wax majhuula wey oon la garanaynin oo caddeyn laakiin alimaam axmed bn xambal iyo kayrkii culamada kale qaar ka mida waxay qabaan inay arrintaa banaan tahay afartan ay qaateen xadaثna cabdاللahi بن محamdi qal xadaثna سufyaan iبn cuyaynaةa qal xadaثna iبn jurayr cabdالmلك عan caطاء بn abi رabaح عan safwan بن yعlى عan abihi yعlى بn umaya radي الlahu canهu qaala wuxuu yihi azawtu sacl بn umaya waa la hooyadii baa loogu abtiriya mararka qaar yacla بn umayana waa la yihahdaa marka najraan iyo xilligii cumar radي الlahu canhu amiirkaan jir gazawtu maca rasuuli الlah nabiga maciisa alayه الsalaam baan duulay gazwata tabuk duulaankii tabuk faxamaltu calىa bakrin qaalin neefka geelahe shaabka ah waxaa la dhaha bakrin la yihahda xamaltu calىa bakrin qaalin baan bixiyey on lagu jihaado oo mujaahid baan ku xumbaaray fa huwa bakrigaas iyo dagaalka aan ku bixiyey awhaqu acmaali fii nafsi naftayda acmaasha aan la imaaday kuwan u kalsooni badnahay een ajir iyo hawaab weyn ka rajaynayo weeyaan buu leey fastaajartu waxaan ajiirtay ajiiran nin baan ijaartay oo idhi kaalay aad ii shaqayside dagaalka intaan ku jirro oon hawsha jihaadka iyo qaswadan faqaatala waa dagaalamay rajulan nin buu la dagaalamay ninkii aan ijaartay yaaba nin kale la dagaalamiba facaba axaduhumaa labadoodii mid kamidaha wuxuu qaninay alakhara midka kale fantazaca wuxuu siibtay yaddaw kii la qaninayna gacantii buu ka siibtay kii qaninay min fiihi fi lcaadi kii waxqanin afkiisu kala baxay wanazaca waxaa soo siibtay oo deena soo dhacay aniyatahu eh, mxuaha aniyatahu foolkiisiibaa soo dhacay foolkii ninkii ahaa kii wax qaniinay ayaa soo dhacay faata nabiya sala allahu alay wasalam nabigu u yimid kii soolkiisa soo dhacay faahdaraha nabigana hadrun buu ka dhaway asqada mxuaha dama dhiiggiisii iyo diyadiisii waa riday rasuulka alayh salaatu wasalaam faqaala wuxuu weliba tacliiqoo yidhi ayadfacu yadahu gacantiisa miyuu kuu dhiibi lahaa ilayka adiga oo fataqdamuhaa aad doona ruugtood raamsato kamaa sida yaqdamu alfaxlu ritiga qoorkaa uu raamsado wuxuu afka geliyo oo kale saasoo kale in u raamsato oo gacanta adigana maaratay ah, gacanta miyaad rabtaa saa miyaad rabtaa bu nabi alay isalatu wasalaam ah, waad qaniintay uu kaa siibtay adnama waxaad leedahay idiiba aan qaniine saad miyaad rabtaa ah, mise waxaad rabtay inuu ku kaadiyo oo aad iska ruugtaad rabti yadahu ilayka fataqdamuhaa kamaa mxua yaqdamu alfacl ratiga su u rugo kale saa ma rabtay bu nabig alayh isalaatu wasalaam gacanta uu ku dhiibo iska ruugta ma rabti ouna kaa carcararin marka hadur baa laga dhigay ninkaa la sheegayana waa yaclaha naftirkiisa yaclahan hadda laftirkiisa fi saxiix muslim waxaa ku sugan inuu asaga ahaa wax wax qaniinay min xadiidi cimraan bin xusein marka ninka ajiirkiisaa ee uu ajiirsay bay isqoomeen isagii baa wax qaniinay yaclaha eligiina waa ka soo dhacay baabu maa qiila fii liwaai nabiy nabiga calayh salaatu wasalaam calankiisa ku saabsan yahi waxaa jirta alliwa waraaya labadaba wuu keeni doonaa liwaha waxaa la yidhaahdaa calanka lagu xidho muxuu ahaa waranka warankaasi saa loo geliyey yaa saa loogu duubaya raayaduna waxaa weeyaan maro qoli waxsaasoo kale inta lagu xidhan la doonaya xataa takfaq oo iska babanaysa markaas babanaysa raayadu kana waxaa weeyaan liguhuna waa lagu duubaya layigu waa duubitaan xadadana qaarkood waxay leeyihiin liguhu waxaa loo isticmaalaa imaamka iyo qaa'idka caamkaa wata raayadana ciidanka hoose iyo kuwa ulugta ahe kooxkooxda madaxda u ah ayaa qaata ayay qaarkood u kala qaadayaan qala xadaana saciid bin abi maryam qala xadaana ley qala abaranii cuqayl can ibni shihaabin qala abaranii haclaba bin abi malik quradi ana qays bnu sacdin ilansaari radi allahu canhu wa kaana saaxiba liwayi rasuuli illah nabiga alayh salam calankiisa u xilsaaraa araada alxaja xaj buu doonay farajala markaasuu shallaystay hadda intuu u keenay musanifka waxaa weeyaan wa kaana saaxiba liwaai rasuuli illah ninka inuu calanka nabiga calayh salaam uu wadi jiray nabigana uu arkaayo uu u qiray ayna bannaan tahay in calan la wato dagaalka markii la gelaayo laisku bartilmaamaysoo laisku aqoonsado oo laisku ogaadoo lagu kala dambeeyo dadku ay isku soo fiirsadaan ayaa laga qaadanaya laakiin intan dambe ee uu leeyahay araada alxaja farajala waa xadiid ku saabsan kitaab alxaj ku saabsan wey iyo baab alxaj ku saabsan wuxuuna ahaa ninkan la yidhaahdo qays ibnu sacdigana imaaday muxuu dilxudayfa imaaday markuu dilxudayfa imaaday ayuu wuxuu bilaabay inuu isdiyaariyo oo shallaysto shalladii uu dhinac ka mida madaxiisi u shalleeyey yaa wuxuu arkay gulaamkiisii iyo addoonkiisii oo hadiyadiisii taqliid ku sameeyey oo kuushi u xidhay kol haddii hadiyada kuu loo xidhana timahaada inaad taabato wax ka goysa ma banaana markii nabig dhihi jira alayh salaam qalladtu hadyi walabadtu shacri haddii kol aad hadiyadaada aad kuushi u xidho od calaamadii la garanayay in xoolihii xaramka ay tahay aad sumadda u yeesho timahaada inaad wax ka jarta ma banaana markuu dhinac uu maarata shallaystay iyo wuxuu arkay ritigiisii iyo awrtiisii iyo hadyadiisii oo taqliid loo sameeyo kuushi loo xeeyo calaamadii xaramka markaasuu dhinacii kale asagoon shallaynin ayuu faraha ka qaaday iska daayay talbiyadii buu ku dhawaaqay marka xadaanaa qutayba bnu saciidin qaal xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin can salamata bn akwac radi allahu canhu qaal kaana caliyun radia allahu canhu caliy bn abi aalib wuxuu ahaa takhalafa kii ka haray can nabiyi sala allah alay wasalam fii khaybara dagaalkii khaybar loo baxay isaga marka hore dadkii baxay kuma jirin wa kaana bihi ramadun bakoora haysay indhaha ayuu ka jiranaa oo indhuhu ka xanuunsadaa indhaha cudurka indhaha ku dhaca ee qofka dharxan iyo saasoo kale isku dhagaayaan ay xanuunsanayaan daaf iyo bakoore iyo waa la yidhahdaa magacyo kalena waa la dhihi kara maaa kaloo kamid a ah? ya indhabug indhabug aya waa jirta ayib wa kaana bihi ramadun indhabug baa ku dhacay iyo muxuu ahaa daaf faqaala wuxuu yidhi ana atakhalaf waa ku adkaatay inuu meeshan ku haro oo nabiga calayh salaam oo khayr u baxay uu meesha iskaga haro arrintiibu waa ku adkaatay wuu isweydiiye wuxuu yidhi ana atakhallaf maanaa ka hari can rasuulilahi sala la alay sl rasulka miyaan ka hari maya buu yidhi waa habagsaday waa iska habagsaday soo indhihi laga hayo fakharaja caliyun cali baa soo baxay falaxiqa binabiyi nabiga calayh salaam oo khaybar jooga uu soo gaaray falama kaana masaa'u leylati alatii fataxahaa maalintii habeenkii magaalada la furi doono galabteeda markii la joogo fii sabaxya subaxda la furi doono magaalada khaybar iyo dhulka khaybar habeenkeedii ka horreeyey galabteedii markii la joogo waxbaas daba socday falama kaana markuu ahaa masaau laylati habeenkii galabteeda allatii layladii fataxaa uu furi doono fii sabaaxihaa subaxdeeda ka dambaysa la furi doono habeenkaa udhexeeya dhexda ku jira galabtii ka horreysay markii la joogo faqaala rasuulu nabigu wuxuu yidhi soo galab ma joogno la ucdiyana raaya calanka waxaan u dhiibi doonaa aw qaala wuxuu layaahudanna waxaa calanka qaadi doona qadan berri galab baan joognaa caawa noo dhexaysa caawa markaan ka baxno berri subax waxaan calanka u dhiibi doonaa rajulu nin yuxibuhu llahu ilaahay jecel warasuuluhu rasuulkana jecel aw qaala yuxibu allah warasuula asagaa ilahay rasuulka jecel ilahay rasuulka qofkii jeclaana way jeclaanayaan marka qof noocaasaan u dhiibi doonaa calanka nabiga alay saas u yidhi yaftaxu llahu calayh ilahayna uu u furi doono waa mucjiza min mucjizaati cilmulqeyb buu ka hadlaya rasuulka calayh salaam waxa soo socda berri ninkaasaa u dhiibi doonaa ninkaa isaga ahna gacantiisuu ilaahay magaalada ku furi doona gacantiisaa lagu qaban doonaa faidaa naxnu bicaliy waxaa nagu soo kadiyey oo mur soo yihi cali wamaa narjuuhu maanan rajaynayno cala meeshan kamaana filayn xaluu guuro ku yimid soo caraabay marka indhaha in laga hayo baan ogeyn cali baaba kana faqaaluu waxay dhaheen hada caliyun cali baa kana faacdaahu rasuulu lahi sal slam baa u dhiiba calankii fafataxa allaahu calayhi ilaahay baa dushiisa ku furay magaaladii khaybar gacantiisa ayaa lagu qabtay ahaahid waxaa weeyaan lawcdiyana raaya raayada inay lamid tahay liwaha baabu maa qiila fi liwaai nabiyi baan soo maray marka raayadana waa qiyaasan cala liwa yaa loo qiyaasanaya waa isku dhowdhow yihiin waa isku dhowdhow yihiin waa isku mid waa la yidhi mahe liwaha ka weyn raayada ka yar waa la yidhi qaarkoodna waa midabkay ku kala qaadayaan liguhuna wuxuu ahaa abyad uu caddaa calanku raayaduna madow bay ahayd nabiga alayh isalaatu wasalaam qaala xadaana moxamed ibn اcalaa abu qurayb qaala xadaana abu usama can hishaam bn curwata can abihi can naafic bn jubayrin qaal samictu cabaasa cabaas baan maqlay camu rasuuli الlah oo yaquulu lizubayr zubayr radi allahu canhu calankii nabiga wada yaa wuxuu ku yidhi haahunaa amaraka الnabiyu ma halkanuu nabigu ku amray alayh salaam an tarkuza inaad qotomiso alraayata calanka markii maka la soo galay fatxu maka wey xujuun meesha la yihahdo xujuun oo dhinaca maaragtay maka ku dhex taala geeskeeda ah ayuu calanka qotamiyey ma halkan inaad maarata calankaaga qotamiso ayuu nabiga alayh salaam ku faray saasuu yidhi lanna calanka sidiisaba waxaa u xilsaaran mas-uuliyaddiisa iyo awaamirtiisa ninka imaamka iska leh meeshuu qotami ku dhawan baad qotmin kartaa saasuu marka u weydiinayaa baabu wuxuu ku saabsan yahay qowli nabi sal slam nusirtu birucbi masiirata shahrin waxaa laygu gargaaray oo ilaahay igu gargaaray birucbi argagax iyo cabsi in gaalada ay cabsadaan masiirata shahrin bil meel loo socda meel bil loo socdo inay gaalada iga argagaxdo dikru shahri bil in la sheego ayay leeyihin culummadu waxaa hadda ay macnaheedu tahay nabiga sala allahu alay wasalam markuu magaalada madiine joogay gaaladii ku xeeraa wixii carab aha ahayd lagaba takhallusay mooyeene bil ka badan ooma jirin shahrun wamaa duunuh bay u jireen marka halkaasay oga cabsanayeen hadday noqoto ruum iyo hadday noqoto faris iyo hadday noqoto ciraaq iyo hadday noqoto yaman iyo shaam dhulkaasoo dhan bil ka yar bay u jireen marka saas darteed baanu eh, basiirata shahrin waa sheegay وqاaل qwlilahi عaزa وaجل waa u daliil u yihi sanulqii fii qulubi اladiina kafaruu الrucba bima ashrakuu biالlah sanulqii waxaan ridaynaa fii qulubi اladiina kafaruu kuwii gaalada qalbigooda aلrucba gagax bima ashrakuu biالlah bisababi ishraakihim bilah shirkiga iyo gaalnimada ku dhaceen darteed baa cabsi qalbiga inti loogu rido yaa khalabada muslimiinta la siinaya nasriga guusha la siinaya qaalahu jaabir baa weriyaa yidhi can nabi sala اlah alيه wasalam jaabir bn cabd lah xadiid uu nabiga ka wariyey sala اlah alيه wasalam ayaa arrintaa ku saabsan waa xadiidkii dee nusirtu nabigu uu dhihi jiray ucdiitu khamsan lam yucdahuna axad min alambiya shan baa laysiiyey ambiyadii iga horreysay aan la siinin waxaa ka mid ahayd nusirtu birucbi masiirata shahrin ayaa ka mid ahayd jucilad iyo ardu dahuuran baa ka mid ahayd nacam kaafa dadko dhan baa lii diray baa ka mid ahayd nabig alay slam qariibadii baa lii xalaalayey xadaثna yaحya بن bukayr qal xadaثna leyl can cuqayl can ibni shaabir can saciid الmusayib can abi hurayra radi allahu canhu ana rasul lah sal slam qala nabig wuxuu yidhi bucitu waxaa layga soo saaray bijawaamici اlkelimi limo hal kelimo kelimooyin jaamica yani kelimo yaroo gaaban erayeedeed iyo kelimaadkeeda ay kooban tahay lakiin macnaheeda uu aad iyo aad waasax u yahay ayaa layla soo saaray nabg ala slam qur-aankaaba kamid ah oo jawaamiculkelim ah eray yaroo aayad qur-aan ah waxay koobaysaa intaas faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara jawaamiculkelim bay kamid tahay axaadiista nabiga alay slam bay tifka tahay wanusirtu birucbi agagaxbaa yaa laygu gargaaray in gaalada iga cabsato iga gargaxdo fa bayna meel fog ba isagoo sooba gaarinba magaalada madiina markuu nabiga alay slam tabuug aadaayey gaaladii kale dhinac kala jirtay rucbigaasaa hayey nabigoo tabuug jira ayaanay ka cabsanayeen inay magaalada soo aadaan fa bayna wakti ana naa'imu anigoo hurda uutiitu waxaa laysiiyey buu nabigu yidhi mafaatiixa khazaa'ini اlardi arlada khayraadkeeda furaheedii wixii khayraad arlada ku jira oo macdan iyo dahab iyo batroolada iyo waxaan kala duwan ilahay kuruusta u geliyey furihii lagu furan lahaa iyo sirteedii iyo gacanta lii geliyey fawudicat waxaa la dejiyey fi yadi gacanteeda la dejiyey lakiin nabiga alay slam waa iskaga zaahiday waa iskaga tegey ma jeclaysanin inuu adduunyada ku mashquulo qaala abu hurayra wuxuu leeyahay waqad dahaba rasuulu lahi sal slam nabiga adduunyadaas khiyaarka loo siiyey lu yidhi furaheedii isheedii wataas la siiyey isheedii la tusay waa iskaga tegey wa antum idinkaa tamtailuunaha tastakrijuunaha soo baxsanaya idinkaa soo baxsanaya hadday beero noqoto haddii futuuxaad noqoto wixii dambe gadaal ka yimid ee dhulka ku jira ee ilaahay usoo saaray dadka hadday noqoto dadkii baa la soo baxay nabiga sala allahu alay wasalam isagoo furihii gacanta loo geliyey oo khiyaar la siiyey ayuu haddana iskaga tegey sala allahu alayh waalih wasalam xaddaana abulyamaan akhbarana shucayb can zuhri qaala akhbaranii cubaydullahi bn cabdillaah ana bna cabaasin radia allahu canhuma akhbara ana abaa sufyaan abuu sufyaan ibnu xarbi sakhr weeyaane akhbarahu ibnu cabaas buu u warramay ana hiriqla ninkii ruum madaxda u ahaa hiriqla la dhihi jiray arsala ilayhi abu sufyaan buu usoo diray dabt wahum biiliya ayagoo iiliya jooga baytlmaqdis jooga iyuu niman usoo diro iyo nimankaa ii keena uma dacaa wuxuu u yeeray marka iyaga la kadib bikitaabi rasuuli illah nabiga alayh salam warqadiisii la soo dhiibay falamaa faraqa markuu dhammeeyey hiriqle min qira'ati alkitaab kitaabka akhrintiisii kaura waxaa batay cindahu agtiisa asakmu qayladii iyo bulaankii wartafacat ilaswaatu qayladii baa kor isku ukaxday urijnaa waanana saaray faqultu liasxaabii waxaan ku yidhi xiina ukhrijnaa markiinana bixiyey laqad amira waxaa xoogaystay amru ibna abi kabsha wiilkiisii amarkiisii baa xoogaystay inahu nabigu u jeeda calayh salaam inahu yakhaafu waxaa ka baqaaya maliku bani lasfar nimankaa reer ruum iyo reer yurub baa la dhihi jiray kuwa hadda la dhaha wey reer yurub boqorkoodii yaaba halkan oga baqaaya bil meel loo socdo yo oga cabsanaya nusurtu birucbi masilati shari muhadurka reer sarif bil meel loo socdo ayaa halkan looga cabsanaya oo uu leeyahay dhulkan u qabsan doonaa oo lugahyga meeshaan ku hayuu qabsan doonaa oo halka looga cabaadaya marka afkiisu ku caddeeyey nabiga alayh salaam meel bil loo socday in looga cabsaday cali looga baqay abu sufyaan baa sii sheegay radia allahu canhu ardaa xadiikan asagoo dhan waa kaxali soo marray baabu wuxuu ku saabsan yahay xamli zaadi fi lghaswi in sahay la qaato la xumbaarto haddii gaswi iyo duulaan loo baxayo xataa gaadiid haddaa la wadeenin dusha saaro sahaydaada ha ka tegin wa qowlilaahi caza wajala waa uu baab uu yidhi watazawadu war sahay qaata faina khayra zaadi taqwa zaad iyo wax loo sahay qaat taqwada u khayr badani yani taqwada u sahay qaata taqwada loo sahay qaadan waxaa kamida ah, jihaadka kamida ah, xajkaa kamida ah. walidaalika niman reer yamaneed ay kusoo degtay aayaddan oo intay iska soo baxaan ayagoo xaj u socda waxay dhihi jireen annaga sahay ma qaadanayno naxnu mutawakiluun ayay dhihi jireen ilahay baan tala saaranaynaa annaga markay xajka imaadaanna tasawur iyo dawasiga waxweydiisi ayay bilaaban jireen waxaasa marka lagu oogo xajka laftirkiisa in sahay loo qaato taqwadiiba kamid tahay tawakulkaa sheegaysaan xadaana ubaydlahi cubayd bn ismaaciil qaala xadaana abu usama can hishaam hishaam bn curwata qaala wuxuu yihi akhbaranii abi aabbahi baa i warramay aabis waa curwa markuu aabbihi ka wariyey bu haddana wuxuu yidhi waxadaatnii ayla waxaa kaloo ii warantay sida aabbahay faatimata xaaskaygii islaantiisii wey hishaam xaaskiisii wey marka aabihii curwe iyo islaantiisii faadabinti mundir oy madeer ay ahaayeen labada waa ka wariyey an asma radi alahu anha asma bint abubakr hooyadooda qaalad waxay tihi sanactu sufrata rasuuli nabiga alayh salaau wasalaam sahaydiisii yaan diyaariyey sufrada hadda waxaa la dhahaa qofka musaafirka ah waxa jiscinka iyo sahayda uu qaadanayo yaa sufro la yihahdaa hadda carabta waxay u yaqaanaan sufro baasha gooshahe loo dhigo cuntada masaajidkeeno kamaa raba in cunto lagu cuno marka bac baa la dhigayo bacdaas cuntada kor soo saaran sufra u yaqaanaan marka waxay leedahay sanactu sufrata rasuuli saxaydii nabiga alayh salaatu wasalaam baan diyaariyey oo sameeyey fii beyti abi bakrin abubakr gurigiisaan ku diyaariyey xiina araada markuu nabigu doonay an yuhaajira inuu uhijroodo ila lmadiinati magaalada madiina markuu u warramay o yidhi abubakaro waan baxaynaan iyo adiga hijra u baxeenna yay sahay diyaarin bilowday asma radia allahu canha ardaaha qaalad waxay tidhi falam najid maanan helin lisufratii sahaydii nabiga alayh salaam markaan weel ku ridnay walaa lisiqaayihi sibraarkii biyaha maa narbidumaa waxaan ku xidhna bihi waxaan afka kaga xidhno oo xariga yaanan weynay bay tihi faqultu liabi bakr baan waxaan ku yidhi abeed wey wallahi baan ku dhaartay maajidu maba helayo shay aan wax arbidu bi aan ku xidho ilaa nidaaqii aniga martayda mooyeene nidaaq waa wax haweenku ay dhexda ku xidhan jireen marada dhulka jiidaysa marka guriga ay joogaan oo kale iyay kor ugu qaadan jireen markaasay deena maradii iyay dee sayna u kufin shaqada la ku jirtaaye marka taasaa waxaa wadaa nidaaq sida suun ahaan sida suunka oo kale martaydan waxaan hayn oon hayoon ku xidhi karo oo aan ku xidho maba haystay tihi qaala wuxuu yidhi deen abubakar fa shuqiihi kala jeex binayn laba u kala jeexoo farbiihi waxaad ku xidhaa biwaaxidin mid istiqraalka ku xidh biyaha ah wabilaakhiri midka kalena asufrata sahayda iyo cundada ku xidh fafacaltu sidii baa sameeyey bay tihi asma falidaalika sidaa darteed baa sumiyad waxaa lagu magacaabay asma binta abubakar daata nadaaqayn laba maray baa loo bixiyey radia allahu canha wa ardaaha waxay ka qayb qaadatay markaa jihaadkii iyo hijradii kitaabu ljihaad buu musanifka ku keenay baabulhijra ina masaladana ahayd jihaadka iyo hijradu calaaqa ka dhaxaysa intaba fii sabiililah bay soo wada wadagelayaan waa looga qiyaas qaadan karaa in marka jihaadkana sahay loo qaato dadka baxaayana la diyaariyo wax la siiyo sida maaratay muhaajiriinta iyo dadka hijroonayana ayagaba in loo diyaaray ay tahay ayaa laga fahmaya xadiidka ninkii la dhihi jiray xajaaj ibnu yuusuf markii uu cabdullaahi ibnu zubayr uu diray iyo wuxuu ku dhaaka dhaakooday oo uu ku didigtay asma oo cabdullahi ibnu zubayr hooyadiisa oo boqol jir ah intuu u yimidna wuxuu yidhi cadow ilaahay saan u galay ma garanaysaa bu yidhi ma aragtay yidhi ah, cadow ilahay saan u galay ma markaasa waxay ku tiri deenaa waxaad fasahaadisay adduunyadiisii waad u qoonsatay adiga isagana wuxuu fasahaadiyey aakhiradaadi aakhiradaadi baad isagana fasahaadiyey waadi maanta cabdullahi bin zubayr adqa saxaaba min zuhaadihim kamid aha waracaha taqi ah ayaa gacantaada ku disha sooma marka adigana aakhiradaadi waa fasahaday bu hadaladii markuu ku hadlay waxaa ka mid ah inuu yidhi daatini daaqayn buu ku caayey lama marey buu yidhi markaasaa waxay wadaha lama marey bay u caayeysaaye waxay ku timid ma garanaysaa ah, xadiidka marka usoo daliishatay de sharaf bay u tahay radia allahu canha iyo ammaan gabadh halgamaa ah oo jihaadka ka qayb qaaatay oo diinta garab istaagtay ayay ahayd ayadoo dhalinyaro oo shaab oo gabar yara ayay arrintaas maarata u istaagtay qala xadaana cali bn cabdillahi madini qala akhbarana sufyaan ibnu cuyayna can camr bni dinaar qaala camr wuxuu yidhi akhbaranii caطa samica jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qaal kunaa waxaan natazawadu kuwa sahay qaata natazawadu luxuuma اadaaxi hilibka udxiyada maka marka la joogo la gawraco sahay baynu qaadan jiray buu leh calى cahdi nabiy nabiga alayh الsalaatu wasalaam ila madina ilaa madiina wadan jiray ilaa madiina marka hore waxaa lay saddex beri ka badan udxiyada ha haysanina abaar baa dhacday oo dad badan oo iska masaakiina ee magaalada imaaday wixii ka dambeya saddex beri ma haysan kartaan waa inaad dadka siisaan ama si idinka xaaraan bay naga tahay marka dambe waa loo ogolaayo waxaa la yidhi kulu wadakilu cuna oo kaydaysta oo sahay qaata baa layidhi marka xula maka ka qaadana ilaa madiina ayaan wadan jiray saddex beri ka badan baan la socdaa xadaana moxamed bn muhana alcanasi qaal xadaana cabdilwahaab athaqafi qaala samictu yaxyaa ayaan maqlay o yidhi akhbaranii bushayr ibnu yasaarin ana suwayd bnu nucmaan radi allahu canhu akhbarah anahu kharaja maca nabiy sal slam caama khaybar sanadkii maka khaybar la qabtay khaybar ayuu nabiga alay slam raacay ninka la bnu nucmaan xataa ida kaanuu bisahba meeshaas hadda la yihahda markay marayaan wa hiya adnaa khaybar khaybar meelaha u dhow bay ka mid tahaye fasaluu lcasra salaad casr bay tukadeen fadaca nabiyu sala اlahu alay waslam wuxuu u yeedhay biladcimati cuntadii war waxaad haysaan bal isku soo dardaro keena baa la yidhi walam yuuta nabiya nabiyu sal l slam nabiga looma keenin ilaa bisawiiqin sawiiqun baa loo keenay sawiiquna waxaa weeyaan waa ashaciiru almaqli waa qabandida iyo galeedi waxyaaba noocaas oo kalea ah, oo intii la babiciyo qalal laga dhigo kadib dena la shiilo budadii oo bisil ayay qaadan jire oo sahay bay noqon jirtay inaad biyo ku shubato ood ujihaan u cabto inaad afka iskaga shubato iska qariidho intaba waa dhici jirtay marka waxaa la keenay xoogo sawiiqaa la keenay fa luknaa laba qoynine afkay ku shubteen luknaa markaasaan ruugnay afkaan ku maaratay ku luusnay luknaa fa akalnaa waan cunnay oo wa sharibnaa biyaan kadib cabnay intay cuneen o afka ku gurteen o ruleen oo laqeen ayay biyihina <clears throat> ka dabageeyeen <clears throat> uma qaama nabiyu sal l slam baa istaagay famadmadna waa luluqday madmadna waa luluqday sallayna waa tukanay <clears throat> xadiidka marka kitaabu dahaarana munaasab uu ahaayo wax dab lagu kariyey inaan laga weysaysanin baa loo daliishaday haddana wuxuu keenay musanifka in sahayl la qaato haddii jihaad loo baxaayo iyo haddii dadku ay baxayaan xaj u iyo inay sahayl qaataan xadaana bishr bn marxuum qaala xadaana xaatim bn ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin can salamata radi allahu canhu qaala salaadina kac wey khafat aswaadu nnaasi dadka saharidoodii baa yaraatay wa amlaquu markaasay dee cuntayareeyeen imlaaqu waa faqriga faqri baa soo waajahay sahaydi baa yaraysayoo baahidi amlaqu way baahdeen faatawu nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u imaadeen fii naxri ibilihim bay ugu imaadeen in awrtoodii ay wateen gaadiidka u ahaa ay gowracdaan wax kale ma haysanee aan awrtan gowracanno hilibka iyo uuskana aan miiranno biyo ka dhiganno hilibkana aan cunno faadin allahum waa u ogolaaday wax kalaba hadayna haysanin oo dhammaanaysaan awrtiinna qasha buu yidhi falaqiyahum waxaa la kulmay nimankii oo lasoo fasaxay cumaru cumar binu khadaab baa la kulmay faakbaruu way u sheegeen waxay dheheen awrtii baa naloo fasaxay faqaala cumar baa wuxuu yidhi maa baqaa'ukum bacda ibilikum geeliinna kadib noloshiinna maxay tahay ah, awrtii aad saareedeen masaafadan intaa dhan aad waddankiina ka soo socoteen gaadiidkiinna haddaad cuntaan meeshan bahagooyada ee saxaraha ah ma noolaanaysaan baad dhehaysaa idinkoo ku carara idin dhaanta fadakala umaru cumar wuxuu u galay haddana cala nabi sala la alay slam ijtihaadkii nabiga calayh salaam yuu kala hadlayaa faqaala wuxuu yidhi ya rasuula allah maa baqaa'uhum dadkan say u noolaan bay kula tahay bacda ibilihim geeloodii gadaashiis awrtoodiiba hadday qashaan say u noolanayaan faqaala rasulu lah sal slam ba wuxuu yidhi naadi fi nnaasi marka si kalaa lagu dayayaaye isagaa u ishaaray wuxuu yhi nabig alla waxay haystaan ilahay u bari ilahay waa barakeynayaaye markaasuu wuxuu yidhi naadi fi nnaas dadka u yeer yaatuuna ha keenaana bifadli aswaadihim sahaydoodii wixii dheeraad o haystaan oo ka soo haray bal hala imaadaano fadacaa waa u yeehay wabaraka calayhim markaasuu nabiga barakeeyey oo ilaahay ka baryey oo ilahay maarata baryo ku tufay uma dacaahum waa u yeehay biawciyatihim weelashoodii weelashiina keensada nin walba weelkiisa qaato soo qaato faxtasan naasu dadkii baa cantoobsaday oo farqihii ku gurtay xataa faraquu ila ixtisabu waa cantoobada gacmaha yaa xadkii la yidhahdaa ixtaka naas dadkii baa xantoobsaday oo raashinkii meesha yaallay buu niba badarsanaya xataa faraquu ilahay ka bogeyn o nin walba weelashiisa ka buuxsaday barakada nabiga sal l slam bay ka mid tahay uma qaala rasul lah sal slam ba wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah inaa ilaahay keligii uu macbuud yahay xaqa ana rasuulka ilaahay aan ahay hadalka yare ilaahay subxaanahu watacala iyo ducadeeda ii ajiibayo ii aqbalayo ayaan mahrati ka ahay u nabi sala la alay slam baabu wuxuu ku saabsan yahay xamlu zaadi cala ariqaabi in sahayda qoorta la saarto wax kaleba hadii la waayo gaadiid la waayo luqunta in la saarto wax yaroo sahayo yar bay haysan jireen mararka qaar dushay saaran jireen xadaanaa sadaqata bn fadl qaal akhbaranaa cabdah ibn sulaymaan an hishaam can wahb bn kaysaan can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhu qaal kharajnaa waan baxnay wanaxnu alaaثumiatin annagoo saddex boqol oo nin ah ayaan baxnay jihaad baa loo baxay naxmilu zaadana sahaydaanadana waxaan ku xumbaaraynayna calaa riqaabina qoortaanada luquntaan ku wadanay wax yaroo nin walba haystaa dhowrka ku wataa fafarya zaaduna zaadka anagi baa dhammaaday oo sii wa yaroo ka soo haray xataa kaana rajulu markuu sii dhammaanayo ayaa intii lahayey buu isku soo aruuriyay abu cubaada bnu jarax yaa ciidanka hogaaminaya waa isku keenay hal ohli baa laiskugu keenay markaasuu deen u yaryaraynaya garaanka maalin xabad xabad laba labo xataa kaana arajulu mina qofka naga mid ah waxaa marka dambe kusoo hagaagaya wuxuu ahaa yaakulu kii wuxuu cuni jiray fii kuli yom maalin walba tamra xaba timira hal hal xabo timira marka dambe laisku siinay qaala rajulu nin baa wuxuu yihi ya aba cabdilaah aba cabdilaahi yo waa cabdullaahi eh, mxuu ahaa jaabir bn cabdillahi weeyaane wa ayna kaanat xaggay atamratu timirtu taqacu ka dhici jirtay oo kaga hagaagi jirtay min arajuli nin weyn nin weyn xabad timir xagee uga hagaagi qaala wuxuu yihi laqad wajadnaa waxaan hellay faqdahaa weynteedi xiina faqadnaaha markaan weynay wajadnaa waan u darsannay laqad wajadnaa waan u darsannay waan hellay waxay ahayd iyo waxay noo tari jirtay baan ogaanay faqdahaa markaan weynay xiina faqadnaa faqadnaha markaan weynay yaan aad u goranay waxay noo haysay abadaan t abaan ba naftiga ueshanayeen biyahay ku cabaayeen xataa atayna albara markaasaan baddi xeebteedii imaanay buu leey faidaa xuutu nuguri yaa qad qadafahu baxru badda ay soo turtay wax weyn oo kaleet alkafiifi dahmi bacaad weyn aad moodo oo meel fog laga arki oo saa u taagan bay arkeen badda ka sokeeya say u soo socdeenba waxay arkeen xuut wax mallay weynaaday ah intuu leeyahay de xadiidkii waa inta soo ishaaray markii saa loo istaajiye neef geeloo raran oo korka laga saaran yahay iyo hoos malay feliis weyna wuxuu ka qabo ishiisa keliya intaasoo nin baa gelaysa intaasoo eh, mxuu ahaa kilaal iyo ashuumo iyo wadaana yaa laga soo darsanay isha keliya subaka wax weyn oo isagoo eh, kale aan arkin buu ahaa oo ilaahay saxaabada nabiga alayh isalaatu wasalam ku masruufay faakalnaa minhu waxbaan ka cunnay amaaniyata cashara yowman sideed iyo toban maalmood bay u nagaadeen oy baahida kaga baxday oo hilibka jirkooda ku soo noqday ma axbabna saan jecleen si alla saan rabnaan u cunaynay sideed iyo toban marka shaahidku waxaa weeyaan sahayda ay qaateen ay dhabarka iskaga wateen wey in marka la qaato qof walba wuxuu heli karo haddii la baxayo baabun irdaafi lmar'ati khalfa akhiiha irdaafi lmar'ati haweenayda in la fangeliyo khalfa akhiihaa walaalkeed gadaashiisa inay fan gasho oo gaadid la sfoosho yani dameerka inay la fuuli karto oo gadaal ka fuuli karto ama faraska ama bigibigida xadaثana cmr ibn cali alfallaas qaala xadaثana abu caasim qaala xadaثana cuثmaan bn اlaswad qaala xadaثana ibn abi mulaykata can caaisha radi allahu canha annahaa qaalad waxay tihi ya rasuul rasuul allaw yarjicu asxaabuk asxaabtaadana waxay la noqonayaan biajri xajin wa cumratin xaj iyo cumro ajirkeed miyay la noqon oo qaar waxay ahayn mutamaticiin cumray ku imaadeen way xalaaloodeen kadib xaj bay la imaadeen walam azid anna kama ziyaadinin soomaha cala alxaji xaj xaj keliya umbaan wataa faqaala lahaa nabiga wuxuu ku yidhi idhabi orod markaa tag marka xajka la soo bogey oo in la baxa la roogay arrintan ishtakadan iyo calaacadka nabiga alay slam usoo gudbisatay markaasuu nabiga alay salaam wuxuu yidhi nabiga sal اlahu alيه wasalam ba wuxuu yihi marka faqaala alayh الsalaam idhabi orod soco marka walyurdifki ha ku fangeliya cabdالraxmaan walaalkaa cabdiraxmaan hasha gadaal kala fuul oo la soco oo u fangal faamara cabdiraxmaan buu amray nabiga alayه الsalaam an yucmiraha inuu soo cumraysiyo min atanciim orod meeshaa tanciim la yidha walaashaa geyso oo xarabka markii laga baxaa cumraha soo niyooto faintadarahaa rasuulka nabigana wuu sugaayey biaclaa makata maka duleedkeeda xataa jaad ilaa ay ka soo bogatay oo imaatay ayuu nabigana sugayay sala allah alay wasalam marka walaalkeed bay hasha la saareed oo asagana hor buu kaga fadhiyey iyaduna gadaal bay kaga fadhiday waxba dhibaataa ma laha xadaثana cabdالlahi بn mحamedi qaala xadaثana ibn cuyayna sufyaan can cmr bn dinaar can cmr bn awsin an cabdiرaحman bn abi bakr sidiq radi alahu canhuma qaal amaranii nabiyu sal slam ba wuxuu amray an ardifa caaishata an urdifa caaishata inaan fangeliyo wa cumiraha aan cumraysiiyo kasoo cumrato min tanciim ayuu nabiga amray alayh الsalaatu wasalaam baasha hadda bigibigida la yidhaahdo ee ama la yidhaahdo mxuu ahaa mootada la yihahdo dhugdhug la yihahdo dhugdhugleeda la yihahdo iyo taxi gaari dadan kee khatar badan ya nin keliga gabar guritoodn iska iska socda aan la arkeyn aan la arkeyn iyo inay inta halkaas kaga fadhiisato dhiibdhiibsato ay banaankaa shaarica iyadoo xijaabkeeda irkeeda qabta iska socoto ya ka warraba laakiin nafta xoogow way diideysaa <clears throat> nafta way diideysaa dabcan hadduu nin ajnabi yahay inay ku dhegto oo saabtaan jirkooda oo qaab xun ay u fadhido oo awradeeda ay arrinto arrimahaas o dhan de xaraan wey sax wey laakiin hadday imaato xagga khalwada dhinaca khalwada iyadana banaanka ordaysa khalwo kuma jirto sooma ah, khalwo kuma jirto baabu lirtidaafi wuxuu baab yahay fangalkii fi lgazwi walxaji gazwi iyo duulaankii oo qof gaadiidka uu saaraa qof kale uu gadaal ka saaro walxaji xajkii oo gaadiid laisla fuulo xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana cabdlwahaab qaal xadaana ayub can abi kilaab can anas radi allahu canhu qaal kuntu radiifa abi alxa abi alxa ayaan fangal u ahaa buu le wainahum ayaguna layashrakuun way dhawaaqayeen bihimaa xaj iyo cumray ku dhawaaqayeen jamiican dhammaan alxaja walcumrata bay ku dhawaaqayeen marka xilli xaj loo baxayoo abu dalxa uu la saaraa anas binu maalik gaadiidka oo xajkii cumradii ay ku dhawaaqayeen buu intaas ka keenay xadiidka shaahidkan hadda waxaa weeyaan kuntu radiifa abi dalxa wixii xaj loo socdo ayuu abu dalxa gadaal ka saaraa saas wey ayib baabu wuxuu ku saabsan yahay alridfi cala alximaar in dameer laba qof isla fusho hadda dameer qof saaran hadii la arko maaa la maaa la fali gaar kugu dhacday kadeg baa la dhihi gaar kugu dhacday war kadeg mujaahidiinta kadeg baa la dhihi wاlkhayla wاlbiqaala wاlxamiira litarkabuuha ilahayna inaan fuulu noo abuuray oon gaadiidsano ah, qof labaad bu weliba nabiga saaray alayh salam isaga iyo qof kale isla fuulay ah, dhibaataa ma leh muhimadda waxaa weya ma qaadi kara hadduu qaadi karo waana qaadi kara ah, waa kaa ordaaya waa kaa ordaaya ilahay baana u abuuray in la gaadiidsado oo dusha laga fuulo marka qofna ha inkirin qof dameerkiisa ka shaqaysanaayo oo gaadiidsanaayo oo udhaansanayo o dusha ka saarna ka harato ha inkirin war sahay cunto siiyo calaf siiyo cabitaan siiyo maxaa dhabarka ka duleelinin oo arrimo kale waa ku dhigi kartaa ah, dhibaataa ugeysanin laakiin maxaad u fuushay lama dhigi karo sax maaha xadaثna qtayba بن سacيidin qaal xadaثna abu صafوan can صafوan can yuنس بن يزيد can بن شihaab can curwaة بن زubayr can usama بن زayd radي الlahu canهuma ana rasul sal sl rakiba calى ximaarin calى ikaafin calayhi qadiifa rakiba wuxuu fuulay calaa ximaarin dameer dushii ayuu koray nabigu calaa ikaafin koora korkiis calaa ah, ikaafin kooro baalka dameerka wax korka laga sii saarayo lagu fadhiista wey ikaafku ikaafkaada koorahaasna aleyhi korkiisa waxaa ahday qadiifatu sijaayad sijaayad iskaga xajisiyey wa ardafa usaama usaamana wuu fangeliya waraahu gadaashiisa usaama binu zaydna gadaal buu ka saaraa waxaa la saarayna waa dameer dameerka cufayr aha wey nabiga alayh salaam uu lahaa nabiga iyo usaama isla saaran xadaana yaxya bnu bukayr qaal xadaana leyd qaala yuunus wuxuu yidhi akhbaranii naafic can cabdillaahi radi allahu canhu ana rasul a sl aqbala yowma alfatxi maalintii maka la furtay wuxuu nabigu soo qaabilay maku soo aaday min aclىa makata maka duleedkeeda dhanka kore ayuu ka soo galay kiasha lihi jiray kada kada ayuu ka soo galay nabiga alah الsalatu wasalaam calىa raaxilati asagoo gaadiidkiisii hashiisii saaran murdifan usaamata usaamana fangeliyey bayna zayd usaama binu zayd wa macahu bilaal bilaalna waa la socday usaamaa la saaraa bilaal iyo wa macahu cuثmaan binu dalxana waa garab socdeen min alxajabati kamid aha cuثmaan xajabada waa dadka khadamka ee kacbada u khidmeeye furaha kacbada haye kuwaasa waaa la dhihi jiray xajab xaaj baa dhijir xataa anaaka fi masjid ilaa masaajidka waashi ka dhex fadhiisiyey nabiga sala allah alay wasalam marka usaama binu zakiir suu nabiga ugu dhawaa alayhi salaatu wasalaam meelo badan baad arkaysaa in usaama nabiga la saaraa ardafa usaamata dameerka waa la fuulay nabiga alayh salaam hasha waa la fuulay xaajatulwadaac waa la saaraa xibu rasuuli illahi wa xibihi baaba la dhahaaba xataa anaaka fi masjid masaajidka dhex fadhiisiyey faamarahu wuxuu amray nabiga alayh salaam an yaatiya inuu ninka dhihi jira cumaan baa la amraya cumaan bin alxa ayaa wuxuu amray an yaatiya bimiftaaxi ilbeyt kacbada furaheeda inuu keeno asagaa furahaye hooyadii baa gacanta ku haysa orda hooyadaa ka soo qaad fafataxa wuu furay wa dakala rasuulu lahi sal ly slam waa galay wa macahu usaamatu usaamaa la galay wa bilaaluhu cumaan intaasa isla galay famakata fiihaa kacbada gudaheediibu ku nagaa nahaaran dawiilan saacada badan yani saacadaha maalmaa maalinta kamida nahaaran dawiilan wuxuu ka wadaa zamana min annahaar xilli maalintii oo fara badanoo saacada badana ayuu ku jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam uma kharaja waa soo baxay rasuulka calayh salaam fastabaqa annaasu dadkii baa u kala orotay marka markuu nabigu soo baxo inay galaan fa kaana cabdullaahi binu cumar baa wuxuu noqday awala man dakhala qofka ugu horreeyey ee orodka ku badiyey ee soo gala fawajada wuxuu helay bilaala bilaal binu rabax waraa'a albaabi albaabka gadaashiisa qaayman isagoo taagan oo weli ka daba dhammaanin ayuu ku gaadhay fasa'ala wuxuu weydiiyey ayna salla rasuulu nabiga calayh salam xadee ku tukaday faashaara lahu wuxuu ishaaray ila makaani aladii sallaa fiihi meeshanuu ku tukaday labadaa tiir dhexdooda qaala cabdulahi ba wuxuu leey ibnu cumar fanasiitu waxaan halmadaa nas'alu inaan su'aalo kam sallaa intee buu tukaday min sajdatin ay min ragcatin meeqa ragcad buu tukaday inaan dhahaan halmaamay buu yidhi laba ragcad waabaa la hubaaba waana soo marray in laba ragcadood uu u sheegay ee waxaa weeyaan laba ragcadood wax ka badan muu tukaday nebigu alayh salaam tanaan hafay buu leey inuu tukaday wuu og yahay laakiin kam buu su'aalayaa salaadda maalintiin waxaa ugu yar laba ragcad baa ugu yar marka laba ragcadoo waa madmuuna waa la ogyahay ee labama ka badiyi wey tanu le waan halmaamay ma weydiinin baabu man akhada birikaabi wa naxwihi wuxuu ku saabsan yahay man akhada qofkii qabtaa birikaabi kooraha yani faraska iyo gaadiidka iyo waa korka laga saarayo ee lagu fadhiisanayo qofka markii uu ku fadhiisan rabo qofkii u qabtaa suuna u dheelinin ama maarata caynka u wareegin ama ooga dhicin qofka u qabtaa iyo wanaxwihi wixii lamida ah, naxwirikaab wixii rikaabkaa lamid ahoo in maaragtay garkaba loo qabtaa garkaba in loo qabto in asaga la dabatikaalo la saaro in alaabta dhulka ka taale la saaro oo kor loogu qaado wanaxwi bay soo wada geli intaba xadaana isxaaq ibn ibrahim akhbarana cabdrazaq ibn hamaam qaal akhbarana macmar ibn rashidin can hamaam ibni munabihin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala اlahu alيh ali wasalam wuxuu yidhi kulu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka kamida caleyhi korkiisa waxaa ahaatay sadaqatu sadaqo sadaqaa lagu leeyahay markuu waaga baryo inuu sadaqa ka bixiyo sadaqadaasna waxay noqon kartaa duruqda khayrka idilba ama wax qawlo lagu hadlay ama wax ficiloo la sameeyey ama sadaqo dhaqaalo la bixiyey kula yawmin maalin walba oo tadlacu fiihi shamsu qoraxdu ay soo baxdo yacdilu uu cadaalad sameeyo bayna thnayni laba qof laba qof oo ishaysatuu si cadaalada ku maamulay sadaqatu sadaqadu tahay oo saddexdii boqol iyo lixdankii xubnoo sadaqadii lagu lahaa mid baa baxday wayuciinu rajula inuu nin u kaalmeeyo calaa daabati daabadiisa u kaalmeeyo oo fayaxmilu alayha asagiibubu ku xumbaarayoo alayha ala daabati buu saaray ama daabaduu watay buu safur yidhi aw yarfica waa kor yeelay calayha daabadda korkeeda mataacahu alaabtiisiibuu u saaray sadaqatu sadaqa wey iyaduna wlkalimatu ayiba hadal wanaagsan oo lagu hadlo sadaqatu sadaqa wey ama dikrigii iyo wanaagii iyo ama qof camal fiican ku tiaado wa kulu khadwatin tallaabo kasta oo qofka uu tallaabsado ila salaati salaada xaggeeda u socdana sadaqatu sadaqa wey wayumiidu اlaadaa waxa dadka dhibaya oo min cani ariiqi wadada laga zuuriyana sadaqatu sadaqa wey inta hadda xadiidka loo keenay waxaa weeyaan wayuciinu rajula calaa daabatihi kaalmada daabadda lagu kaalmayna in rikaabkii loo qabto in keenihii loo qabto in asagii la saaro in alaabta loo saaro intaba way soo wadagelaysaa intaba way soo wadageli baabun wuxuu ku saabsan yahay karaahiyati safari bilmasaaxifi ilaa ardi اlcaduw karaahiyati safar safarku inuu karaahiye bimasaaxifi masaaxifta qur-aanka ku qoran lala safro ilaa ardi alcaduwi dhulka cadowana lala aado dhul cadow uu joogo oo muslimiinta ay cadow u aho khatartooda aan aamin laga ahayn in qur-aanka lala aado hadhow deena laga yaabo qur-aanka in gacanta ku dhigaan musqulaha ku tuuraan ihaanaystaan taxriifiyaan oo ku qorqoraan arrimahaasaa laga baqaya in marka laga taxadaraa oo la rabaa haddaadan markaas dhulka ku socota aadan xoog iyo awoog lahayn muslimiinta saxaabada waxay leeyihin culamada qaarkood hadduu yahay ciidanku jeish uu yahay oo aan cadowa inay la wareegaan aan laga baqaynin dhibaato ma laha laakiin sariyada yar iyo hadduu cadowga kaa xoog badan yahay iyo arrimahaas in marka kutub qur'aana la qaato ma aha bay leeyihin waa in iska ilaaliyaa gacanta cadowga yuu geli karaa wakadalika yurwaa sidaasaa la wariyaa can muxamed ibni bishrin can cubaydillaahi isagoo ka warinaya can naafic can ibni cumar can inabiy sala allah alay wasalam uuna ka wariyey wataabacahu arrinkaana waxaa ku raacay ibnu isxaaqin can naafic isagoo ka warinaayo oo ninkaa la yihahdo cubaydullaahigaas moxamed bn bishri buu mutaabaceeyey can ibni cumar can nabi sal slam waqad saafara nabiyu sal slam waasxaabuhu nabiga iyo saxaabadiisu waxay safreen fii ardil caduwi dhulka cadow ay ku safreen wahum iyago oo yaclamuuna yaqaana alqur'aana qur'aan yaclamuuna ayagoo garanaya alqur'aana qur'aan wuxuu kala qaadayaa bayna asafari bilmasaaxifi waasafari bilqur'aani in quraan lala safro iyo in masaaxib lala safro yani masaaxibtu waa waraaqihii oo qur-aanka ku qoran yahay laakiin quraankii qofka qalbiga ku haya ee xifdisanaa inuu la safri karo gaalada la dhexgeli karo aba dhibaataa ma laha qur-aankii bay yaqaanaan xifdisan yihiin gaalada bay u socdaan xaggeedii taa lama diidaayo oo qof xaafid oo quraan yaqaana yuuna waddan gaala aadin oo meelaha cadow iyo dagaalka yuuna gelinoo arrintaas lama dhahaayo lakiin waxaa la diidanya waxa weeyaan musxafka munfasilka ah ee ka soocan ee gacantiisa ka bixi kare laga qaadan karo kaas way waxa la ilaalinayo xadaثna cabdالlahi بn mslmةa can maliki can naafici can cabdالlahi bn cmar radي الlahu canهuma ana rasuula الlahi sal slm nahaa wuxuu reeba an yusaafara in lala safro bilqur'aani qur'aanka bilmusxaf baa loo jeeda qur'aankane ilaa ardi اlcaduwi dhulka cadowga in loola safro qur'aanka marka xabadka iyo fi suduur ma ahe waa ma kaana fi suduur wixii qoraa waa la hadlaya baabu takbiiri cinda alxarbi dagaal markuu dhaco in takbiir lala imaado oo haddii muslimiinta nasriga guul ay helaan ama ay gaaladaba ka argagixinayaan takbiir iyo allah akbar inay dhahaan waa banaan tahay xadaثna cabdالlah بن mحamed الmusnadi qaala xadaثna sufyaan بn cuyayna can ayub بn abi tamima ayub bn tamimata askhtiyani can mxamed bn sirin an anas bn malik radi allahu canhu qaala sabaxa الnabiyu nabigaa ku waaberiistay salى الlahu alيه wasalam khaybara khaybar buu waagi markuu beryayay agteedu waagi ugu beryey waqad kharajuu ayagoo soo baxay bilmasaaxi badiiladoodii iyo xagaafyahoodii yay la soo baxeen calaa canaaqin ayagoo luqunta ka wata wixii qalab ahaayee beeraha lagaga shaqayn jiray ee yaambadii iyo muxuu ahaa daliilkii iyo wixii bay wataan ayagoo luqunta ku watay soo baxeen beeraleyd gurihii bay ka soo baxeen falamaa ra'awhu markay arkeen nabiga ciidankiisii sal l slam yay qaaluu waxay dhaheen kadib u carareen muxamadun waa muxamed iyo walkhamiisu ciidankii weynaa muxamadun muxamed wey walkhamiisu ciidankii shanta loo qaybiyey ee shanlaha ahaa falaja'uu markaase waxay ku carareen ila lxisni xisnigooda guryahoodii oodnaa ee dayirka iyo maaratay lahaa ayay ku carareen farafaca nabiyu sal alahu alيه wasalam ba wuxuu kor u taagay yaday gacmihiisa yuu kor u taagay wa qaala markaasuu wuxuu yihi allahu akbar kharibat khaybaru khaybar way kharowday ah, inaa anagu idaa nazalnaa haddaan degno bisaaxati qowmin qola duleedkeed haddaan degno fasaa waxaa xumaaday sabaxu lmundariina kuwii loo digaayo waagooda iyo berigooda xumaaday kuwa ayaga maanta xun baa u baryo waa lagu habsanayaa waa la banaysanaya dhiigooda iyo maalkoodaba waasabna waxaan helnay maalintaasi khaybar la qabtay xumuran dameelo dameelo eheligahaa ee dadka ay dhaqan jireen wey fadabaknaaha markaasaan karsanay intaan la xarimin baheed dameelaa la qabsaday waa la gowracay dad baa la shintay markaasaan deena dheriga ku guray bu fanaadaa waxaa dhawaaqay munaadi nabiy nabiga calayh salaam dhawaaqiisi qof saxaabi oo nabiga u yidhi dhawaaq waa abu dalxa abu dalx u ahaaye ayaa dhawaaqay waxaa la yidhi waxaad ku dhawaaqdaa ina allaha ilaahay wa rasuula rasuulkiisa yanhayaani ku waxay reebayaan can luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda inaga reebayaan waa xaaraana ha cunina fa ukfiyat ilquduur dharyihii baa deen la gembiyey bimaa fiiha wixii ku jiray ayaa laga gembiye laga daadiyey taabacahu caliyun can sufyaan rafaca nabiyu buu ku raacay yadayhi gacmihiisu kor u buu ku mutaabiceeyey marka waa markii horreysay marka dameeraha la xarimay wey sanadkii toddobaad ee hijrada ayaa la xarimay sababta loo xarimayna waa rijsi waa la yidhi hilibkooda waa nijaas maehe xumuulat naas weeyaanoo dadka gaadiidkoodii <clears throat> weeyaanoo haddii hala cuno loo sida geela iyo looda iyo ariga loo cuno dameeraha wax iska taran yar way baaba'ayaan ebel bay noqonayaan ayadana waa la sheegay waxay ahaataba taxriim abadi ah oo ilaa qiyaama saaca la xarimay hilibka dameeraha xaaraan wey lama cuni karo nacam qof inuu cuno oo hilibkeeda cuno aad og tahay inuu wato oo bujur saareeyo inuu cuno rabana ka gedi baabu maa yukrahu min rafci sawti fi takbiir maa yukrahu waxaa la naco min rafci sawti sawtka in kor loo qaado fi takbiiri takbiirta marka la socdo ee dadku ay takbiir iyo tahliil iyo tasbiix iyo kor in loo qaydo warba kala socda safarka leeyahay wey laakiin haddii masaajid la joogo oo salaada laga baxo takbiirta kor loo qaado waxba dhima leh waan soo marray xadidka cabdullahi bn cabaas ina rafca الsawti bidikri bacda insiraafi الnaasi min الsalaati kana calى cahdi rasuuli الlahi sala الlah alay slam dikriga oo kor loo qaado markii salaada laga baxo waxay ahaan jirtay cahdigii nabiga salى الlahu alيh alih wasalam kor baa loo qaadi jiray laakiin markii la socdo oo dadka isagoo qofka jaqlaynayo oo socdo oo meel taaga fuulyo meel hoose ku foornayo neef dhabaya haddana hadduu dhawaaq iyo qayla ku darsado de waxaa wey noqonaysaa naftiisa inuu mashaqeeyey oo dhimay ilahayna waa maqlayaayo marka inuu qayliyo lama baahna xadaثana moxamed bn yuusuf moxamed bn yusuf moxamed bn yusuf mxuu aha alfiryaabi moxamed bn yuusuf alfiryaabi qaala xadaثana sufyaan can caasim can abi cuثmaan an abi musa ashcari radi allahu canhu qaal kunaa maca rasuuli ilah nabiga alayh salam baan la soconay fakunaa waxaanan idaa ashrafnaa calaa waadin markaan tog aan ku baxno ishraafku waa marka gebigiisa kore iyo laga baxaayo ayaa ishraaf la yidhaahdaa halalnaa waan tawxiidsan jiray marka meesha gebige kore aan marayna iyo marka buurtiisa aan kor taaganahay iyo waan tawxiidsan jiray wakabarna waan kabaaran jiray marka irtifaaca iyo hubuudkaa kala duwan marka la hoobani subxaan allah waa iskale marka meel kore la fuulina allahu akbar baa iskale marka halalna waan tawxiidsan jirna wakabarna allahu akbar baan dhehena markaasa irtafacad aswaatuna sawdka anagi baa kor u kici jira waa qayli jiray marka faqaala nabiyu sala la alay slam ba wuxuu yidhi yaa ayuha naasu dadow arbicuu calaa anfusikum naftiina udhimriya naftiina udhimriya oo wax tabartiina taagtiina aan ahayn haisu kaliifina fainakum idinku laa tadcuuna ooma yeeraysaan asama ax dhagala walaa qariiban axad inaga durugsanoo inaga fog oo aan maqalkiinna iyo araggiinna iyo waxba aan u jeedin inuu iniis ma aha inaku inahu macakum ilahay maciina wey miciyadaasna dee waxaa weeyaan cilmigiis iyo muxuu ahaa ilahay subxaana wa tacala araggiis intaba waa in og yahay inahu samiicun qariib ilahay waa alla ina maqlaayo maqal badanoo inay dhow tabaaraka smuhu magaciisa sareeye wa tacaala jaduu sharaftiisa koraysay marka waa kii dhihi jiray marka abu muusa alashcari radi allahu canhu oo isaga uu nabiga alay slam soo gaaray laa xawla walaa quwata illa bilah isaga ku wardinaya markaasu wuxuu yidhi makuu sheegay kanzu min kunuuzi اljanna jannada kunuusteeda ee bakhaarada wax kamida laa xawla walaa quwata illa bilah weeyaan bu yidhi abu muse marka waa lagu sii dhiirigeliyey kuwana waxaa yidhi sawdkiina hoos udhiga hoos u dhigaa layidhi baabu tasbiixi idaa habata waadiya wuxuu ku saabsan yahay tasbiixda oo lala imaado subxaana allah la dhaha wey idaa habata markuu hoobanayo waadiyan meel tog iyo meel hogi god iyo marka lagu hoobanayo subxaan allah baa la dhihi markii wa kora la fuulayo buuraha la fuulaayo iyo diyaaradaha ay ka caayaan iyo muxuu ahaa liftiga la fuulaayo iyo waxaasoo dhan ee taag aana waxaa weeyaan allahu akbar baa la dhihi markay bax noqonaysa ay socotona subxaan allah baa la leehi waxay leeyihiin xikmada waxaa weeyaan ashay yudkaru bishay waxba wax baa lagu xasuustaaye haddii aad wax kore aad aragto wax kasta oo koreeya ilahay baa ka koreeya subxana wa tacaala wax kasta oo weynna allah ka weyn marka allahu akbar baad haysaa haddii aad wax hoose ku socoto wax hooseeya aad ku socotona wi allaala wixii hooseena iyo wixii inkhifaada iyo wixii nusqaan oo dhan ilahay waa ka nasahan yahay subxaana allah baad dhihi marka ilahay waa ka nasahan yahay hooseen ilahay waa ka nasahan yahay wax liidan wax nusqaana ilahay waa ka koreeya saas ad dhehaysaa xadaثana moxamed bn yuusuf qaala xadaثana sufyaan can xusein bn cabdالرaحmaan can salim bn abi ljacdin can jaabir bn cabdالlahi radي الlahu canهuma qaal kunaa waxaanan idaa sacidnaa markaan fuullo meel kore kabarnaa waan kabaaran jirray allahu akbar baan dhihi jirray waidaa nazalnaa markaan degaynana sabaxnaa subxaan allah baan dhihi jirray markaan meel hoos degayno marka hadda de waxaa lamida ah waxyaalaha la fuulay gaadiidka diyaaradaha kamida ah, waxaa kamida ah markii jaranjar aad fuulayso meel guri oo jaranjara markaad fuulayso maxaad dhihi ya allahu akbar baad leedahay markaad soo degaysona subxaan allah subxaan allah subxan allah subxan allah baa kuso degi baabu takbiiri idaa calaa sharafan atakbiir in takbiir lala imaado allah akbar la yihahdo idaa calaa qofku hadduu meel u koro hadduu koro sharafa meel taaga meel taagaho ama buur ama koraysa xadaana mxamed bn bashaar bin dar qala xadaana ibn abi cadiyi can shucba can xusein can salim can jaabir bn cabdilahi radi allahu canhuma qaal kunaa waxaan idaa sacidnaa markaan meel kora fuulayno kabarnaa allah weynayn jirno allah akbar dhihi jiray wa idaa tasawabnaa markaan foororsanno meel hoose u degaynana sabaxnaa subxaan baan dhihi jiray xadaana cabdullahi qaala xadaana cabdilcaziiz ibn abi salama can saalix bn kaysaan can salim bn cabdilahi can cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma qaal kaana nabiyu sala allah alay slam wuxuu idaa qafala min alxaji markuu xaj ka soo gadoomo awi cumrata cumro kasoo gadoomo walaa yaclamu ilaa qaal inuu yidhi un baan u arkaa alqaswa duulaan oo ku daray ama duulaanoo kasoo gadoomo yaquulu wuxuu dhihi jiray kulamaa awfaa mar allaala markuu fuulo calaa aniyatin meel taagahoo buuraha ka mida aniyada waa karinta iyo buurta meelaha karingaabada laaniya layihahda meel karina markuu ka degaayo oo uu fuulo ow amase fadfadin meel yar taag ah fadfadka waa meelaha buuraha buurta gaaban iyo kudumbuurta iyo caro yar burburood iyo waxaas o dhan baa fudfud la yihahdaa burburood iyo meelaha maarata kudumbuurta iyo taaga kabala waa kibaaran jiray alaaan saddex jeer buu allahu akbar dhihi jiray uma qaala wuxuu dhihi jiray saddex jeer ka bacdi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir buu haddana raacin jiray aaibuuna naxnu aaibuun annagu waan soo noqonnay ilallaahi baan u noqonnay taa'ibuna waana toobad keenaynaa ilى اllah caabiduuna waan caabudaynaa oo saajiduuna u sujuudaynaa lirabbinaadaasay tanaasucayaan rabbinaa bay uwada noqon dhammaantood aa'ibuuna lirabbina taa'ibuuna lirabbina caabiduuna lirabbina saajiduuna waan u lirabbina xaamiduunaan ku xamdinayna rabbigaano sadaqa allahu ilahay waa ka dhabeeyey wacdahu yaboohiisii uu yidhi jundigeeda waa khaalib noqonayaan wanasra waa u gargaaray cabdahu addoonkiisii muxameda maalintii beder buu u gargaaray iyo maalmo fara badanoo fadxumaka ka mid tahay wahazama اaxzaaba gaaladii soo saddexdaasha umbuursatay qaswat axzaabna ilahay waa jebiyey waxdahu keligiis wixii dagaalba una dhicin iyo wakafalahum min alqitaal junuud iyo riix bu ilahi kusii deeyey alla arkaynin qaala saalix ba wuxuu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi alam yaqul cabdullahi in sha allahu sooma dhihin qaala laa maya buu yidhi aaibuuna in sha allahu ma raacinin ma raacinin aaibuuna taaibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaabiduun ayaa leh ama kala soo noqonayo marka lasii baxaadana hadii subxana lah sakara lana iyo allahuma ina slku bisafarna hada albira wataqwa iyo allahuma ina nacuudu bika jahdi lbalaa wa darki shaqa iyo allahuma hawin lana fi safarna hada wadwa cana bucdahu iyo duca fara badana adciyatu safar la yihahdo yaa jirta oo ay tahay dadka muslimiinta ah inay qaataan oo ay ilaaliyaan marka safartahay duca fara badan baa jirto safarta loogu talagalay soo noqod kala ducay leedahay iyaduna baabun wuxuu ku saabsan yahay yuktabu lilmusaafiri qofka musaafirka waxaa loo qori milu ma kaana yacmalu fi liqaama qofka musaafirkaa asafaru ah, qicatu min alcadaab bu nabig ala slam yiri safarku waa qayb cadaabka kamida ah. cuntadaadi aad sida aba u cuni jirtay cabitaankaadi aad mar walba heli jirtay nasashadaada xilli walba aad nasanaysay gurigaadi iyo carruurtaadi aad dhex joogtay innaha ku qabowsanaysay intiba waad weyn markaad musaafir noqoto marka waa un haraad iyo orod iyo walbahaar iyo wax kugu taagan iyo xaajo aad daba taagan tahay dabadhammaadkeedii oo marba kugu taagan musaafirku marka waxaa weeyaan kor iyo hoosba waa ka kullanaya walbahaarna waa ku taagan yahay jir ahaan ooma nasanaayo waa socdaa qurbe iyo walbaaartay maqnaasho dadka ka maqan yahay intaaso dhan waa haysaa marka haddaad musaafir tahay marka wax badan baa lagaa fududeeyey marka wax badan baa lagaa fududeeyey salaaddii faradkeed rubaaciyadii labaa lagaa dhimay haddaad soon u yahay soonkii waa lagaa dhaafayba inaad qadaysa hadda un baa lagaa rabaa waa lagaa daayey wax badan badan oo rukas ah oo safarka dalaadii lagugu ogolaaday masxu cala lkhufayn saddex beri baa iska masaxi khufaynkii ayaa lagugu ogolaaday marka arrimahaasoo dhan inaad ka faidaysato haddii marka aad salaatuleyl u istaagi jirtay oo sunno badan la imaan jirtay oo sunno aad sunaysan jirtay oo cibaado badan oo murataba ku tartiibsan iyo qira'atulqur'aan fara badan iyo aad la imaan jirtay markaad muqiimka aheed markaad musaafir noqoto ilahay waa kuu qoraya sidii bay kugu soconi sidii bay kugu soconaysaa xadaثna mطر بن الفضل qال xadaثna يزيد بن هاrون qال xadaثna الcawام بن xawshب qال xadaثna إبراhيم أبو إسماعيل السكسكي qاla سمعت أbا burdة واصطxب huوa abu burdahan waxaa la saaxiibay واصطxب huوa isagii waxaa saaxiibay ويزيد بن أبي كبشة fii safarin safar bay wada baxeen oo rafiiq bay ahaayeen safar bay ku saaxiibeen oo isla raaceen fa kaana yaziid wuxuu ahaa yasuumu fi safar isagoo musaafira iyo haddana soomaya soomka sunadaha faqaala lahu abuburda wuxuu ku yihi saaxiibkiis ba wuxuu ku yidhi samictu abaa muusa baa maqlay miraaran in badan ka maqlay yaquulu isagoole qaala rasuulu lahi sal sl nabig wuxuu yidhi idaa marida alcabdu addoonku hadduu jirado aw saafara ama uu safro kutiba lahu waxaa loo qorayaa milu maa kaana wuxuu ahaa wax lamida yacmalu kii sameeya muqiiman markuu nagaa oo gurigiisa uu joogay wuxuu samayn jiray oo kale saxiixan uu caafimaadsanaa lafun wanashrun maqluub baa la yihahda lafun wanashrun maqluub idaa marida baa l maradka la hormariyey alcabdu aw saafara lagu xujisiiyey markii laga jawaabay haddii labada dhacaad maxaa la heli kaana kutiba lahu maail maa kaana yacmalu muqiiman baa la horreysiiyey oo safarka muqaabil safar qaabashan saxiixana marad bay qaabishan tahay si u kala horreeyan looga kala hormarinin waba dhibaato male ayib marka qofka musaafirka ah hadduu qof wanaagsan uu ahaa markuu cidiisa joogay wanaaggiisi iyo khayrkiisi mashquulka safarka dartiis uu oga tegey ajirkii ilaahay baa u helaaya subxaana wa tacaala waxaana xadiidka laga fahmaya ahamiyata dawaami alcamali fi liqaama qofka camalkiisa inuu daa'ima khayrka ah markuu muqiim yahay oo uu caafimaadsan yahay inuu khayrka ku dadaalo maxaa yeeley markuu jirado ayaa loo qorayaa oo u soconaysaa hadduu safrana way u soconaysaa taana waxaa lagu helaya marka hore qof fiican inaad ahayd oo salaada ku dadaala oo mxua ku dadaala oo soomka ku dadaala o dacada ku dadaala inaad ahayd ayaad ku helaysa wallah aclam wabillahi tawfiq sala allah waslam ala nabina axmed